imtixaamay iyo kabacdi siduu ku dambeeyey ayaynu halkaan kaga hadlaynaa maanta haddii rabeedno waxaan u qaybinaynaa marxaladan ilaa iyo waxa weeye lix iyo toban qodob ayaynu u qaybinaynaa oo waxa weeye mid waxaanu ku soo qaadaynaa marka ugu horreysa gabadhii uu gurigeeda joogay oo imra'atul casiiz oo waxa weeye naftiisii damaaciday oo roorsanaysa iyo aqwaalul culamaa waa qodobka labaad aqwaashii culimmadu waxay ka yidhaahdeen hamigii yuusuf uu ku hamiyey iyo hammigii gabadhaasi ay ku hamiday yuusuf farqiga u dhexeeya iyo mid walba sida uu yahay ta saddexaad waxaynu ka dhigaynaa burhaantii iyo adiladii yuusuf ka celisay macasida inuu ku dhaco gabadhaa markay xumaanta ugu yeerto qodobka afraad waxaynu ka dhigaynaa yuusuf calayhi salaam oo ka cararaya albaabka u cararaya oo ka cararaya macsidii iyo dhibaatadii ay ugu yeerto qodobka shanaadna waxaanu kusoo qaadaynaa shaahidu yuusuf calayhi salaam iyo culummadu waxay ka yidhaahdeen qodobka lixaadna asbaab alasbaab addaaciya alati ijtamacat yuusuf liqubuli ma tadcu lmar'a asbaabtii iyo sababihii keentay oo waxa weeye asbaab badan oo yuusuf waxa weeye laga helay oo u suurta gelinaysay oo ku dhiirinaysay inuu waxa weeye macsi ku dhaco laakiin ilaahay uu ka badbaadiyey ayaynu asbaabtaan wax ka sheegaynaa siday culimmadu yidhaahdeen qodobka toddobaad waxaan kusoo qaadaynaa dumarkii magaalada oo ceebaynaya gabadhii markay yuusuf roorsatay iyadiyo qodobka sideedaadna waxaan ka dhigaynaa iyadoo inta isugu yeertay ay waxa weeye markaas ay u cududaaranayso kan sagaalaad waxaynu ka dhigaynaa aqwaal lculamaa fi taqdiici nisa aydiyahun iyagoo dumarkii markay gacmahoodii jareen oo qulna xaasha lilahi ay yidhaahdeen waqadacna aydiyahunna waqulna xaasha lilah qowlkaa iyo culummadu waxay ka yidhaahdeen ayaan kusoo qaadana qodobka tobnaadna waxaan ka dhigaynaa quruxdii yuusuf calayhi salaam iyo waxa weye sida uu qurux badnaa iyo adilada ku sugnaatay qodobka ku xigana sabarkii uu qaatay ayaynu kusoo qaadaynaa sabirkii yuusuf su u sabray oo macaasidii uga sabray qodobka labiyo tobnaad waxaan kusoo qaadaynaa yuusuf oo la xiray kabacdina markaa qodobka saddexiyo tobnaad yuusuf oo ku dadaalaya balsuu xabsigii uga bixi lahaa oo waxa weeye asbaabtii xabsiga uga bixi lahaa qaadanaya qodobka afariyo tobnaad waxaan ka dhigaynaa yuusuf oo eh, ru'yadii melega ninkii boqorka ahaa ru'yadiisii isaga oo fasiray eh, haddana waxaynu kusoo qaadanaynaa qodobka shan iyo tobnaad duhuru eh, duhuuru bara'ati yuusuf calayhi asalaam yuusuf oo waxa weeye ay soo baxday oo caddaatay inuusan gar gardarrayn ee ay naagtii ka gardarayd oo iyadiina ka markhaanti kacayso qodobka labiyo tobnaad yuusuf calayhi salaam eh, waxa weye qodobka eh, lixiyo tobnaad oo ugu dambeeya waxaynu kusoo qaadaynaa aqwaal lculamaa fi qowlihi tacaala dalika liyaclama anii lam akunhu bilgayb yaa loo jeedaa qowlkaa ama gabadhii baa le zulaykha mise waxaa iska le waa qowlkii yuusuf calayhi salaam intaa marka lix iyo tobankaa qodob ayaan marxaladan kabacdina markaa waxaan ugu dambaysiinaynaa fawaa'id aynu ka soo qaadanayna marxaladan oo waxa weeye aynu ka samaynayno haddii rabiidmo waxaan ugu horumarinaynaa marka insha allahu tabaaraka watacaala haddii rabbi idmo qodobka koowaad oo odhanaya imra'atu alcaziiz turaawidu yuusuf can nafsih imra'atu alcaziiz waa gabadhii ninkii wasiirka ah uu qabay oo uu ku yidhi akrimii mathwaahu casaa an yanfacanaa ow nattakhidahu walada markuu saa ku yidhi oo yidhi wiilkaan hay oo hagaaji oo waxa weye arrintiisa hagaaji ayay markaa waxay samaysay markii dambe oy waxa weeye iyadii iska celin kari weyday wiilkii markuu nin raga noqday oo xoogsaday oo xoog yeeshay ilaahayna qurux u dhameeyey ayay waxa weeye naftiisii damaaciday oo iska celin kari weyday wiilkii iyadoo ay soo korisay ayay naftiisii nafteedii ka celin kari weyday qaala allahu tacala ilahi waxau yidhi waraawadathu alatii huwa fii beytiha can nafsihi waqallaqat alabwaaba waqaalat hayta lak qaala nacaada allah inahu rabbii axsana matwaay inahu laa yuflixu aldaalimuun ilaahay aayaddaa wuxuu inoogu caddeeyey inay roorsatay oo waxa weye ay naftiisii damacday tii uu gurigeeda joogay oo naftiisii ayay usoo dhigatay oo waxay doonaysaa inuu zino iyo mashaakil ah waxa weye ay ku rido wa qallaqat alabwaaba albaabadii bay xirtay oo waxa weeye gurigiibay intay eh, isagiina gurigii buu eh, ku jiraa intay isdiyaarisay ayay albaabadii xirtay oo si aan loo soo gelin ayay albaabadii o dhan xirxirtay markaasay waxay tidhi qaalat hayta lak naga kaalay bay tidhi haddaba oo waxa weye ay halumma wa aqbil war kaalay bay tidhi tacaal maxaad sugaysaa kaalay waxa weeye e, e, samee maaragtay faaxishadan oo danta aan leeyahay kaalay ii gudwey markaasi markay saa ugu yeertay marka waa amar weye marka hayta lak amar bay siinaysaa oo waxay leedahay waa ficlu amar wey kaalay bay leedahay aqbil danta aan leeyahay kaalay samee oo waxa weeye adigaan ku sugayaaye kaalay waxa weeye xumaan iyo zino ayay ugu yeeraysaa walciyaadu billah yuusufna waxa weye waa nebi ilaahay oo waxa weeye nebi dhalay oo waxa weeye ka soo jeedaa ilaah iyo waxa weeye aabihii iyo awowgii iyo awowgii kaleba ay nebiye yihiin oo waxaa nin ku dhacaya oo waxa weeye ma aha oo wax ilaahay uu ka xifdiyey wey ilaahay xaggiisu uu cararay marka qaala macaad allah ilaahay baan ka magan galay bu yidhi waxaad iigu yeeraysid innahu rabbii axsana matwaay ninkaan aad ileedahay reerkiisii ka sinayso oo waxa weeye ninkaan ku qaba waa ninkii aniga ee hagaajiyey oo noloshayda hagaajiyey meeshii aan deganaa wanaajiyey oo waxa weeye aan sidii addoomma ila dhaqmine i wanaajiye wey see baan xaaskiisii ugu dabamara innahu laa yuflixu aldaalimuun dadka haalimiinta weligood ma liibaanaan ayuu yidhi marka halkaa marka ayuu nabiyullahi yuusuf calayhi salaam u caddeeyey inuu waxa weeye uunan waxa weeye xumaan ku dhacaynin oo uunan ka zinaysanaynin ayuu u caddeeyey markaa oo ilaahay buu cuskaday markaa ilaahay baan magan galay buyidi qaala ibnu kathiir waxau leeyahy raximahullah ilaahay wuxuu inoo sheegay inay gabadhii imra'atulcaziiz waa zulaykha weye gabadhii sulaykha la ohan jiray wey yuusuf ayay naftiisii ka damaaciday oo waxay is tiri ninkaani alla ilaa hadduu kaa zinaysto oo uu kuu tago waxa weeye nafteedu markaas ugu iyo shaydaanku ninkaan inaada iska celin karin ee ilaa w ilaa waxa weeye ninkaan waa inaad maaragtay nin wanaagsan oo laga maarmi kara ma maahe ninkaan waxa weeye dan maaragtay isku bandhig naftiisii bay marka ay dalabtay wey iyadoo waxa weeye aad iyo aad u qurux badan buu yidhi ibnu kathiir oo isqurxisay oo waxa weeye gabar maal u saaxiiba madaxnimo u saaxiiba reer wanaagsan ka dhalatay xataa culummada qaar waxay leeyihin waxay la dhalatay boqorkii markaa meesha haystay rayaan ayay la dhalatay ayay leeyihiin oo walaashiisay ahayd rayaan ibnu welid ayay la dhalatay bay leeyihin waxaana qaba wasiirkii sida eh, maaragtay ibnu isxaaq oo kale wuxuu leeyahay walaashiisay ahayd boqorkii markaa meesha haystay oo rayaan la oran jiray ibnu welid ayay walaal la ahay marka haddaba hadday ninkaana la dhalatay oo reero madaxeed ay tahay oo waxa weye nin wasiira qabo ay boqorkii dhammaa oo madaxweynihii waddankana iyadu wala walaalatoo la dhalatay reero aada iyo aada u cajiiba eh, ayay markaa waxa weeye kasoo soo jeedaawe oo meesha markaas dadka dadka ugu fiican ayay ku jirta haddana waxa weye maalna waa haysata xoolo iyo mansab iyo wax walba wanaag o dhan baa isugu darmada quruxuna way leedaho waa gabar aada u qurux badan wey albaabadii bay xidhay oo diyaarisay intay isdiyaarisay buu yihi ibnu katiir oo wax walba isku diyaarisay oo isqurxisay oo ay dhar qurux badan xiratay cusbur iyo iclaan isku dhufatay oo waxa weeye ay markaa gurigii soo xirtay albaabadii o dhan xirtay oo sariirta tagtay oo waxa weeye ay iyadii isagii isku diyaarisay bay tiri warkaal maxaad sugaysaa adiga ayaan maaragtay isku kaa diyaarinay sidii maaragtay naag aad iyo aad raalliyo ah oo aad u wanaagsan oo ninkeedii isku diyaarinaysa oo kale ayay tiri kaalaadan ku sugayaaye sidaa daraaddeed marka ayuu markaas wuxuu leyahy marka ibnu kathiir raximahullah wa hada kulluhu buu yidhi maca ana yuusuf calayhi salaam shaabun badiicu ljamaal yuusuf laftigiisu waa nin dhalinyaro ah oo shaab ah oo aad iyo aad u qurux badan ee ma aha nin weynaaday oo markaa waxa weeye ay u geynayso maaragtay inuu ka joogsado waxaan ama maaragtay eh, nin weynaaday oo shahwadiisii jabtay ama ma aha nin maaragtay eh, weyn oo ka fekeraya waxyaalaha dhicdo nin dhalinyaro ah oo dhalinyarona waxaa lagu yaqaanaa hadde wax walba inuu la fududaato laakiin waa nebi weyn waa nebiyun min sulaalati alambiya waa nebi ka soo jeeda nebiyadii oo dhan ilaahay uu doortay ilaahay baa marka facasamahu rabbuhu min alfaxshaa ilaahay baa ka badbaadiyey marka oo waxa weeye wixii makarkii iyo dhibaatadii ay u samaynaysay iyo arrintii ay la damacday inay faaxisho ku riddo leanno mar hadday faaxisho ku riddo hadda waxaa imaanaysa maalin walba waa ku sheegaya haddii kale kaa waxa weeye maalin walba xumaan taagan ayay waxa weeye damacday inay madaxa u geliso oo waxa weeye ay baxar ku tuurto oo wiilkaan quruxda badan meel kaleba yuu aadine adiga waxa weeye agtaada ha joogo ayaabay istiriba waxa weeye baxarkaa ku tuur marka markaasuu ilaahay magan galay marka oo ilaahay u cararay sidii nebiga calayhi salaatu wasalaam u yiri oo waxa weye wuxuu ka mid noqonayaa toddobada waxa weye hooska ilaahay harsanaysa leanna nebigaa yidhi calayhi salaatu wasalaam sabcatun yudilluhum allahu fii dillihi yowma laa dilla ila dilla toddobadaa marka imaamun caadil baa ka mid ahaa imaam waxa weeye cadaalad samaynaya oo waxa weye aan jawr iyo dhibaato samaynaynin oo oo caadile ayaa kamid ahaa oo xaq xaqa waxa weye dadka ku kala xukumay iyo nin dhalinyaraa oo waxa weeye nashaa fi cibaadati rabbi qof dhallinyaraha cibaadada ilaahay ku ku koray iyo nin waxa weye qalbigiisu masaajidka ku xiran yahay iyo laba ilaahay dartii isku jeclaaday iyo waxa weeye nin ay u yeeratay imra'atun dhat dhatu mansabin dhatu mansibin wa jima naag waxa weeye madaxnimo iyo maal iyo qurux wax walba isku darsatay ayaa u yeeratay markaasu wuxuu yidhi faqaala inii akhaafu allah ilaahay baan ka cabsanaya oo fit waxaan aad wadid oo fitankaa oo xumaantaa anigu ilahay baan ka cabsanayaabu ninka marka noocaa sameeya oo waxa weeye arrintaa la yimid sidaa yuusuf oo kale calayhi salaam oo waxa weye markii xumaantii loogu yeeray ka cararay waxa uu ka mid noqonayaa toddobada waxa weeye hooska ilaahay harsanaysa xadiidkan imaam albukhaari iyo imaamu muslim iyo ayaa weriyey waa xadiis muttafaqun caleyh wey oo waxa weye eh, imaam abu daawud iyo xataa waa weriyeen waxa weye eh, aad iyo aad ba sunanka o dhan baa weriyey waa xadiis saxiixa ah wey wuxuu leeyahay marka ibnu kathir raximahullah eh, wuxuu leyahay imaamu nawowi raximahullah markuu xadiiskaa sharaxayo waxa uu leeyahay walmuraadu buu yihi arrinta loo jeedo waxa weeye buu yihi fi dilli carshihi carshigaa loo jeedaa sabcatun yadilhum allahu fii dilih yowma laa dilla ilaa diluh ay dilla carshigi ayaa loo jeedaa ayuu leeyahy xaafid ibnu xajar baa marka xadiid keenaya oo caddaynaya inuu oranayo sabcatun yadilhum allahu fii dilli carshihi oo waxa weeye xadiidkii salmaan ayuu maaragtay ka keenayaa oo saciid ibnu mansuur uu wariyo xasana ayuu maaragtay ku keenaya wuxuu leeyahay marka qowlka marka shaahidka ah oo shaahidku waxa weeye xadiidka aynu u keennay wa rajulun dacatu imra'atun daatu mansabin wa jamaal faqaala inii akhaafu allah imaamu nawowi marka wuxuu ku sharaxayaa waxa uu leeyahay imaamu alqaadi uu kasoo guurinayo waxaa macnuhu waxa weeye buu yidhi inii akhaafu akhaafullah ee carabkiisa ka yidhi oo inta ku dhawaaqay yidhi ilaahay baan ka cabsanayaa ee orod igala tag waxa aawadi ama waxa weeye naftiisa inta ka yidhi oo naftiisa isugu jawaabay oo waxa weeye qalbiga ka yimid markaa ka cararay meeshii oo waxa weeye xumaantii ka dheeraaday haddaba qofka noocaa sameeya marka wanaaggaas ayuu la kulmayaa oo waxa weeye ilaahay ugu abaalgudaya maadaama ilaahay dartu uga cararay marka waxay leeyihin culummadu maa sababtaasi waxay tahay asalkaa wuxuu ahaa raggu inay dumarka ka raadiyaan waxyaalaha xumaanta oo noocaasa raggaa raadin jiray oo waxa weeye dalbi jiray dumarkii oo waxa weeye zine iyo xumaan iyo ragga ayaa ka doona marka maadaama gabadhii iyadu ay soo diyaar garowday oo xumaantii raadinayso oo ninkii ay dalbatay haddana waxa weeye reero madaxeeda ay tahay gabadha reero madaxeeda oo waxa weeye lacag iyo adduun iyo waxa weeye nicmo haysata oo waxa weeye reer aad iyo aad u fiican ka dhalatay oo aan la heli karin oo ciriiriya waxa weeye waxa weye waa arrin aad iyo aad u adag si loo helo wey sidaa daraaddeed marka qof walba wuxuu isku dayayaa oo jecel yihiin raggu markii la yidhaha gabadhaasi reero madaxeed bay ka dhalatay oo guri madaxeed bay joogtaa inay ka agdhowaadaan haddaba marka iyadii noocaasa dhibtii loo mari lahaaba hadday iyadii intay fududaysay ay soo doonatay oo tiri waranaaba diyaare ah kaalay markaasuu ilaahay xagga u cararay sidaa daraaddeed baa kutusaysa marka fadliga iyo wanaagga uu leeyahay markaa qofka noocaa sameeya calaa kulli xaal maqsuudka iyo ulajeedada waxa weye xadiidkaan u keenay nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam wuxuu ka mid noqday markaa toddobadaa waxa weeye ilaahay hooskiisa harsanaysa leanno ilaahay darti ayuu uga cararay xumaantaas ay gabadhaas ugu yeertay iyadaana u yeeratay oo waxa weeye doonatay wey markaasuu yidhi macaad allah ilaahay baan magan galay oo waxa weye anigu ilaahay baan magan gelaya innahu rabbi ay zawjkeeda ayuu u jeeda macnaha zawjkeeda ninkaan ku qaba oo aad ileedahay aniga waxa weeye xaaskiisii u dabamar waa ninkii hagaajiyey oo sayidkayga ahaa oo wanaagga ii sameeyey oo markii uu soo gatay ku yiri iyada laftigeeda akrimii matwa wanaaji oo waxa weye ninkan waxa weye noloshiisa iyo meesha uu degaankiisa iyo dhaqaale oo xumaan ha ku samaynin soo ninkii yidhi ma see baan xaaskiisa ugu dabamaraa ayuu leey innahu laa yuflixu aalimuun dhaalimiintuna waxay weligood ma liibaanayaan halkaa marka waxaa inooga caddaatay qodobkaa gabadhaasina iyadu roorsatay ninkaa oo waxa weye ay doontay nabiyullahi yuusuf naftiisii oo dulmigaa iyadu ay la timid nebiyullaahi yuusufna ilaahay uu ka badbaadiyey waana inoo imaan doontaa habku ilaahay uga badbaadiyey iyo waxa weye sida maaragtay ilaahay uuga dhowray aayadaha gadaal bay inooga imaanayaan qodobka labaad marka waxaan kusoo qaadaynaa aqwal culama fi lfarqi bayna hami yusuf wa hami lmar'a hamiga asalkiisa waxaa la yidhaahdaa waxa naftu qofka ay ugu sheekayso oo uu doono inuu sameeyo intoona weli samaynin marka qaala allahu tacala ilahi wuxuu yidhi walaqad hamat bihi wa hama biha lowlaa an ra'aa burhaana rabbih kadalika linasrifa canhu suu'a walfaxshaa inahu min cibaadina almukhlasiin hamigaani marka muxuu yahay ilahay wuxuu yidhi walaqad hamat bihi way ku hamiday oo waxa weeye iyadii horta waaba la gartay oo hamigeedii ficil bay ku dartay iyo waxa weeye inayba raadiso oo waxa weeye ninkaan ay ilaa ilaa gacanta ku dhigto oo iyada waaba la gartayba hamigeedii marka iyadu nafteeduna waa ugu sheekaysay ficilna waa ku dartay laakiin wuxuu yidhi ilaahay wa wahama biha isagiina waa ku hamiyey hamigaasi marka muxuu yahay uu isagu ku hamiyey ilahay wuxuu leeyahay lowla an ra'aa burhaana rabbi marka waxay leeyihin culummadu culummadu waa isku khilaafeen marka qowlkan hamiga ah culummadu waa isku khilaafeen waxay marka akharu lmufasiriin waxay leeyihiin qowlka ay soo guurinayaan oo kutubta ku qoran ibnu kathiir wuxuu leeyahay akharu lmufasiriin aqwaasha ay keenayaan reer banu israa'iil baa laga keena oo waxa weeye banu israa'iil hadday u badan yihiin oo kutubtoodii laga soo qaaday falicraabu canhu awlaa bina in laga jeensado oo aan aqwaashooda la qaadan ayaa haboon buu yidhi oo qowlkoodu ma fiicna leanno waxyaalo badan oo ereyo aad iyo aad u qabiixa ayay keenayaan ilaa ay leeyihiin dharkiibu intuu iska dhigay oo surweelkii uu furtay oo lugaheedii dhex fadhiistay markuu damcay inuu maaragtay ka zinaysto ayuu markaa waxa weeye burhaantii arkay markaasuu ka carar haddaba marka arrinta noocaasa in nebigi ilaahay ay saa ku yidhaahdaanna arrin haboon maa oo yidhahdaan nebigi ilaahay ayaa naag mushrikada waxa weeye lugaheeda dhex fadhiistay oo waxa weeye dharkii iska dhigay inay saa nebigi ilaahay u ceebeeyaan aad iyo aad bay u khaldanaayeen marka wuxuu leeyahy ibnu katiir aqwaashaadoos aqwaashoodaasoo dhan wax la qaata ma waladii yajibu an yuctaqada ana allaha tacaala casamahu wa bara'ahu wa nazahahu can alfaaxisha waxa uu leeyahay sida waajibkaa ah, oo waxa weeye inoo haboon inaynu ictiqaadno oo waajibkeenugu ah waxa weeye ilaahay waxa uu ka badbaadiyey nabiyullahi yuusuf macaasidii loogu yeeray iyo zinadii loogu yeeray ayaa ilaahay ka badbaadiyey walihaada qaala tacaala ilahay waxa uu yihi kadalika linasrifa canhu suu'a walfaxshaa sidaasaanu uga badbaadinay nabiyullahi yuusuf xumaantii iyo zinadii iyo wixii o dhan inahu min cibaadina almukhlasiin ay macnaha wuxuu ahaa addoommadeeda waxa weeye diinta ilaahay u khaalis yeelay oo mu'mina oo ilaahay keliya ku dhegan ayuu ah wuxuu leeyahay marka cabdullahi ibnu cabaas iyo mujaahid iyo saciid ibnu jubayr wa daa'ifatu min asalaf fi dalika ma rawahu ibnu jarir aqwaasha noocaasa marka kalaamka noocaasa ayaa laga weriyey culummadan waxa weeye cabdullahi ibnu cabaas iyo mujaahid iyo waxay leeyihiin sida saxiixa waxa weeye ilaahay xumaantii waa ka badbaadiyey amaa sidaas aan la inoogu tafsiilin oo waxa weeye wixii uu ku hamiyey hamiguna asalkiisa waxaa la yidhaha waxa qofku naftiisa maskaxdiisa soo gala oo uu ku fekero laakiin uuna waxba samaynin ayaa la yidhahda oo waxaa la yidhahdaa khadaraatu nafs macnaha naftu waxa ay ku fekerto ayaa la yidhahdaa xadiidu nafsi wey sida maaragtay ay leeyihin maratay imaam albaqawi oo werinayo oo waxa weye culamo badan werinayaan xadiisu nafsi weye bay idhahdeen ma aha wax uu sameeyey ficil uu sameeyeyna ma aha leannahu waxaa sugnaaday xadiis uu nebigu ku leeyahay maaragtay eh, eh, ka sugnaaday oo waxa weye nebigu eh, saxiixeynka iyo ay wariyeen oo uu leeyahay maaragtay alfaad badanna wuu leeyahay ilaahay baa wuxuu odhanayaa idaa hama cabdii haddii addoonkaygu uu ku hameeyo bixasanatin wax wanaagsan inuu sameeyo faktubuuhaa lahu xasana malaa'igtii baa ilaahay wuxuu ku leeyahay haddii addoommadeeda qofka muslimka uu ku hamiyo wax wanaagsan inuu sameeyo u qora xasano u sameeyo ee u qora ajar hadduuna xataa weli samaynin marba hadduu ku hamiyo maskaxdiisa ay soo gashay oo qalbigiisa ay soo gashay u qora ajar haddii uu sameeyo oo camalkii la yimaado u qora bcashri amhaaliha toban jibaar u qora wa in hama bisayi'atin hadduu xumaan ku hamiyena oo uuna samaynin faktubuuhaa xasana waxaa loogu bedelayaa xumaantii uu ku hamiyey oo uuna samayn ayuu ilaahay wuxuu leeyahay xasane iyo ajir u qora haddii uu xumaantii sameeyo hal sayi'a u qora haddaba marka hamigu waa nooca waa qofku waxa uu ku hamiye wey ma aha marka ficil uu sameeyey waa dhici kartaa ninkaani bashar weeye waa qof bilow aadmiya hadde naag halkaa intay isqurxisay oo waxa weye albaabadii xirtoo dharkii iska dhigtay wax walba waa dhici karaan qofku waa ku hamin karaa marka culummadu aqwaal badan bay leeyihin qaar wuxuu ku hamiyey bay yidhaahdeen quruxdeedii markuu arko wuxuu yidhahdeen haddaad guursatid oo ay naagtaadii noqoto qaarna waxay yidhahdeen wuxuu ku hamiyey inuu dilo oo waxa weeye u dharbaaxo qaar waxay ku qaar waxay leeyihiin maya wuxuu ku hamiyey inuu maaragtay ku dhaco oo waxa weeye kabacdina ilaahay baa ka celiyey aqwaal badan bay leeyihin marka haddaba waxa weeye hamigaasi wuxuu leeyahay ibnu qayim aljawzi raximahullah hamigu waxaa la yidhi laba nooc wey midi waxa weeye waa qofku wuxuu intuu ku hamiyo mar wuxuu leeyahay laba nooc baa aayaddan hamigeeda loo fasiray qaar waxay yidhaahdeen kumaba hamiyine laakiin wuu hamiyi lahaa oo waa ta'wiiliyeno waxay yidhahdeen daahirka loo jeeda maahe macnuhu waxa weeye hadduunan burhaantii ilaahay arag oo ilaahay uuna ka celin wuu ku hamin lah oo waa ku dhici laha ayay ka wadaa qaarna waxay yidhahdeen maya qowlka labaad baana sawaabta sawaabtaa ah. waxay yidhahdeen annahu hamahu wuxuu ahaa hamigiisu khadaraatu nafsi waxyaalaha naftu oo la yidhahdo maaragtay naftu waxay kuugu sheekayso ayaa la yidhahda oo waxa weeye nafta waxa ku soo dhaca ayaa la yidhahda ilaahay baa laakiin ka celiyey oo waxa weye hamigaas hamu israar maahay sidii imaamu axmed uu yidhi raximahullah hamigu waa laba nooc mid waa wax naftu kuugu sheekayso midna waa waxaad samaysid oo waxa weeye intaad ku hamid oo maskaxdaada kuugu sheekaysay oo qalbiga naftu soo galay ayaa haddana samaysay kaas aad samaysid waa laguu qabanaya dembi baa ku leedahay hadduu dembi yahay amaa ka naftu intaad ku fakertay aadan samaynin oo waxa weye aad ka joogsatay wax dembiga kuma lihid mana lagugu ceebaynayo xumaanna ma marka sidaa daraaddeed ayuu leeyahay maaragtay ibn qayim hamiga sida saxiixa waxa weeye nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam waa ku hamiyey laakiin nooceebuu ugu hamiyey allahu aclam waa ku fekerey uu gabadhan quruxdeeda markuu arkay waa ku fekeray laakiin ma zinuu ugu fekeray mise inuu guursado mise qurux waxyaalo badan bay marka aqwaasha culimmadu leeyihiin ilaah baa garanaya qowlka sawaabtaa waxa weeye inuu nabiyullahi yuusuf calayhi salaam hammi meeshii waa yimid laakiin noocuu ahaa ilaah baa garanaya hadhow baynu dibna waa inooga imaanayaa aqwaasha ugu saxiixsan oo waxa weye ay culimmadu ku tarjiixin doonaan sidoo kale imaamu shinqidi wuxuu leeyahay maxamed amiin shinqidi raximahullah fi adwaa'i ilbayaan marka uu sheegay aqwaashii faraha badnayd oo mufasiriintu ay hamigaa ku fasireen ayuu waxa uu yidhi laba nooc weeye aqwaashaa faraha badan buu yidhi oo saxaabadii iyo mufasiriintii laga wariyey waa laba nooc buu yidhi nooc waxa weeye waa daciif buu yidhi oo maba sugnaba oo waxa weeye hebel baa yidhi baa loo tiirinayaa laakiin wax saxiixa ah maba ahaba ayuu leeyahay mid maaragtay qowl waa noocaas buu yidhi oo sanadkiisaaba daciifa oo saasay uqaybsamaan noocna waxa weeye waa saxiix buu yidhi oo waxa weeye waxayna ictimaadeen buu yidhi waxyaalihii maaragtay reer bani israa'iil ayay ictimaadeen buu yidhi sidaa daraaddeed ma habboona buu yidhi mana fiicna buu yidhi loomana baahna qofka muslimkaana inuu waxa weeye qaata ma habboona in la yidhaahdo nebiga ilaahay ayaa naag kaafirada oo waxa weeye ajnabiyada oo uunan qabin intuu ku hamiyey labadeeda lagood dhex fadhiistay oo waxa weeye damcay inuu ka sinaysto waxa in la yidhaahdo waa baatil buu yidhi sida saxiixa marka waxa weeye buu yidhi hamigiis uu ku hamiyey wuxuu ahaa buu yidhi eh, xadiisu nafsi wax naftu uu ku hamiyey laakiin kuma uu dhicin buu yidhi ilaahay baana ka badbaadiyey sidaa daraaddeed marka qowlka saxiixa waxa weeye nabiyullahi yuusuf calayhi salaam hamigaasi waxa weeye nafta ayay ahayd laakiin wax uu sameeyey oo waxa weeye ka dhacay ma ahayn kumana uu talagelin inuu waxa weeye naagtaas zino ugu dhaco waxa weeye xaashaahu aad buu waxa weeye uga maaragtay nazahan yahay xumaanta noocaasa isagoo nebi ilaahaya in uu waxa weeye ku fekero agtiisa ma taal wey haddaba qowlkaa marka hamigu labadaa nooc baa loo kala saaray hamina waxa weeye waa qofku wixii uu intuu naftiisa ugu sheekaysa uu haddana ficil ku daro waxna waxa weeye waa waxii intay naftu ugu sheekaysay uu ka joogsaday oo ilaahay darti uu isaga daayey ayaa la yidhaahdaa waxaan usoo gudbaynaa qodobka saddexaad oo odhanaya burhaantii burhaantu waa xuja weye iyo adilla adillada iyo xujada uu arkay nabiyullahi yuusuf calayhi salaam maxay tahay oo ka celisay xumaantii qaala allahu tacala ilaahi wuxuu yidhi lowlaa an ra'aa burhaana rabbi kadalika linasrifa canhu suu'a walfaxshaa burhaantan marka maxay ahayd waxay leeyihiin culummadu marka burhaantan aqwaal badan baa ku jira cabdullahi ibni cabbaas iyo saciid iyo iyo mujaahid iyo waxa weeye eh, saciid ibnu jubayr wa maxamed ibnu sirin iyo xasan albasri qataata abi saalix daxaak moxamed ibnu isxaaq wagayruhum intaasoo culumaha waxay leeyihiin wuxuu arkay oo ilaahay tusay eh, suuraddii nabiyullahi yacquub calayhi salaam oo qaniinsan eh, fartiisa oo aad iyo aad uga xun meesha uu taagan yahay oo waxa weye naagtaan isqurxisay oo waxa weye albaabadii xiratay oo waxa weeye gurigii inta halkaan dharkii iska dhigtay uu ag taagan yahay aad uga xun ayuu arkay oo ilaahay tus leanna waana suurtagaloo labaduba waa nebiyo ilaahay waa daalacsiin karaa mid walba midka kale oo wax suurtagalo wey riwaayad kale waxay yidhahdeen aabihii ayaa xabadka uga dhuftay dharbaaxo oo wuxuu yidhi ka joog xumaanta oo waxa weeye ka carar meesha qaar kale waxay leeyihiin marka wuxuu leeyahay sidaasoo kale ibnu jariir waxa uu ka warinayaa maaragtay maxamed ibn ibni kacab nooc e, e, riwaayad ka duwan marka intaan culummadaan hore horta noocaasay ku fasireen oo waxay yidhahdeen burhaanta uu arkay aabihiisay ahay suuraddii aabihii baa ilaahay tusay oo ilaahay qof uga soo dhigay caadiya oo la tusay markaasuu meeshii ka cararay wuxuu leeyahay maxamed e, ibnu jariir dabari raximahullah imaam almufasiriin waxa uu leeyahay maxamed ibni kacab alqurdubi waxaa laga wariyey inuu yidhi ilaahay baa wuxuu usoo kor qaaday rafaca yuusuf ra'sahu ilaa saqafi lbeyt yuusuf ayaa madaxiisa kor eegay oo waxa uu eegay kor waxa weeye gurigii qeybta ka sarraysay buu eegay markaasuu wuxuu arkay derbigii inay ku qoran tahay walaa taqrabu zina inahu kana faaxishatan wasaaa sabiila zinaha u dhowaananina aad bay u xun tahay oo waxa weeye cilib iyo zinadu waa xumaane ha u dhawaanina zino markaasuu ka carab ayuu leeyahy sidoo kale cabdullahi ibnu wahab waxa uu ka warinayaa inuu maqlay wuxuu yihi samictu lqurdubi macnaha wuxuu ka warinayaa sanadkii kabacdi markaa alqurdubi inuu yidhi burhaantii uu arkay nabiyullahi yuusuf saddex aayadood oo kitaabka ilaahay ku jira bay ahayd aayad waxay ahayd buu yidhi wa ina calaykum laxaafidiin ay macnaha dushiina malaa'ig baa saaran oo waxba ka qoraysa oo waxa weeye wax walbo o aad samaysaan waa la qoraya ee ogaada aayad kalena waxay idhi wama takunu fi sha'nin wma tatluu minhu min qur'aanin wala tacmaluuna min camalin ila kuna calaykum shahuudan id tufiiduuna fiih ilahay aayaddaa wuxuu inoogu caddeeyey macnaha wax walba oo aad samaynaysid ficil kasta oo aad samaynaysid marka aad bilaabaysid ilahay waa kuu jeeda wax ka qarsoomayana ma jiraan dhulka iyo waxa weeye samawaadkaba ilahay wax kama kama qarsoona wax yar wax weyn kulli waa ujeeda wax walbana waa la qoray aayadda saddexaad waxay ahayd buu yidhi waa fi suurati yunus marka aayaddaas aayadda saddexaad waxay ahayd buu yidhi afaman huwa qaa'imun calaa kulli nafsin bima kasabat fi suurati racdi waxau yidhi macnaha ilaahay ma ma waxaa isla mid a ah macnaha ilaahgii subxaana qaadirkaa oo wax walba og naf walba waxa ay samayso og miyaa wax laga qarin karaa haddaba markuu aayadaha arkay nabiyullaahi yuusuf ilaahay aayadahaasuu tusay buy markaasuu ka cararay meesha ibnu jariir aqwaashaasoo dhan markuu keenay oo waxa weeye noocaasoo dhan keenay qaar waxay leeyihiin wuxuu arkay iyada ayaa markay dharkii iska dhigtay oo waxa weye ay rabtay inay isdiyaariso oo dharkii iska dhigtay ayay waxay aragtay sanam ay lahayd oo meel halkaas sayaaro aan daboolayn markaasay intay istaagtay bay mara saadhay markaasuu nabiyullaahi yuusuf wuxuu is yidhi hadday iyaduba ilaaheedii saa uga dhuumanayso hadda aniga ilaahay soo iga jeed aqwaal fara badan bay marka keeneen laakiin ibnu jariir adabari raximahullah waxa uu leeyahay wa wla alaqwaali fi dalika bisawaabi an yuqaala waxa sawaabtu waxa weeye saxiixa in la yidhaahdo ilaahaygii subxaana qaadirkaa wuxuu inoo sheegay nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam inuu hamiyey haddana ilaahay uu ka celiyey naagtii iyo zinadii iyo xumaantii ilaahayna uu burhaan tusay oo xujo uu tusay aayad weeye burhaantuna min aayaati illah aayad calaamad ku tusaysa oo calaamadaha ilaahay ka mid a ayaa la tusay nooc ay doontayna noqon karta waa suurtagal in la tusay suuraddii nabiyullaahi yacquub waa suurtagal in la tusay maaragtay meleg u yimid oo uu yidhi ka joog waxaan waa suurtagal inuu wax kala arkay aayadaha waciidka inuu arkay waxaasoo dhan waa suurtagal buy laakiin buu yidhi lama hayo daliil saxiixa oo oo go-an oo kitaabka iyo sunnaha ku sugnaatay oo odhanaysa noocaasay ahayd sidaa daraaddeed marka waa in sidaa ilaahay uu u yidhi loo daayo oo aan midna la jesmin oo la odhanin taasay ahayd taasay ahayd midna lama odhanayo haddii la yidhaaha taasay ahayd taasay ahayd waa cilmi geyb wey wax cilmi qaybana ilaahay subxana qaadirkaabaa og sidaa daraaddeed ilaahay nabiyullaahi yuusuf xujo ayuu tusay iyo calaamad aayad ka celinaysa xumaanta amaa noocay ahayd allahu aclam ilaahay baa garanaya walcilmu cinda allah ilahay subxana qaadirkaabaa garanay sidaa daraaddeed ayuu ilaahay ka leexiyey kadalika linasrifa canhu su'a walfaxshaa u yidhi ay macnaha siduu halkaa aayaddaas marka wuxuu leeyahy ibnu jariir ay macnaha siduu ilaahay uga leexiyey oo macnaha nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam burhaantii aan tusnay ayaan xumaantaasoo dhan kaga celinay sidaa daraaddeed marka qof walba oo mu'mina oo ilaahay ka baqa oo ilaahay camalka u khaalis yeela ilaahay saasuu ugu maaragtay uga leexinayaa xumaanta oo dhan weeye una badbaadinayaa markay arrinta dhibaatadaasi ay ku timaado waxaynu usoo gudbaynaa marka qodobka afraad oo odhanaya yuusuf calayhi salaam oo u cararaya yahrubu ila albaabi firaaran min alfaaxish yuusuf markuu aayaddii arkay oo xujadii arkay ilaahay ayuu albaabka u cararay marka oo ka cararo wuxuu is idhi allayla marka naagtan iyo agagaarkeeda iyo meeshay joogto isaga carar marka qaala allahu tacala ilahi wuxuu yidhi wastabaqa albaaba waqadat qamiisahu min duburin wa alfaya sayidaha lada albaab qaalat ma jazaau man araada biahlika suu'an ila an yusjana ow cadaabun aliim ay macnaha haraba min albaab ilahay wuxuu inoogu caddeeyey aayaddan nabiyullaahi yuusuf wuu cararay gurigii meeshii ay joogtay iyo waxa weeye albaabadii ay xirtay ile meeshan iyadaa soo xirtay waa labadooda keliya orod buu isku sii daayey oo wuu cararay oo wuxuu u cararay maaragtay albaabka xaggiisii si uu u furo albaabkii oo uga baxo oo banaanka u cararo markaasa iyadiina kasoo dababooday waa naag shaydaan wata wey joogsan maysa marka waa ka soo dababooday oo waxa weeye hadda waa nin oo ma gaari karte dhabarka ayay inta qabsatay qamiiskii gadaal intay ka qabsatay ayay gadaal ka jeexday marka istir soo qabo isagiina waa cararay xooggii marka uu u cararayey iyo xooggii uqabsatay qabsatay qamiiskii baa kala dilaacay marka ilahay wuxuu yidhi marka wa alfa yaa sayidaha la dalbaab mise ninkeedii baaba albaabka taagan albaabku markuu tegey nabiyullahi yuusuf oo uu furay albaabkii oo damcay banaanka u bood mise ninkii baa taagan hade ninkii wuxuu ku war helay naagtiiyo halkaan oo qaawanoo ninkaan cayrsanaysa iyo ninkaanoo waxa weeye cararay oo neeftuuray oo banaanka u cararay iyadiina waaba sabon dharba ma qabto halkaan islaqlayna markaasu waxa weeye meeshay ku kulmeen marka markaasay waxay istiri hadda xal kale marka ma jiro naagtaan aragiye ninkaani meeshii ama laba waa mid wey ninkaan inuu naagtii qabsaday oo waxa weeye ay farxumayn iyo boob intuu yimid oo soo qabsaday uu cararayo oo ay cayrsanayso iyo inay iyadu cayrsanayso labadaa waa mid weyn iyadiiba hadashay marka halkaa marka ayay dumarku waa khatar weyn khayaanadooda iyo dhibaatadooda markaasay halkaa hadasha oo waxay tidhi ma jazaau man araada biahlika suu'an ila an yusjirau cadaaban ali maxay noqonaysaa ninkeediibay la hadlaysaa oo beer laxawsanaysaa oo waxa weeye ay leedahay ninkaani waa ay qabsaday anigiibu iroorsaday dhibaatii igu sameeyey anoo gurigaygii ku soo koriyey oo intaas soo leekaysiiyey ninka aad shalay lahayd wanaaji akrimii maswaahu aad lahayd waa kan aniga maanta anigii anigiibu iqabsaday maanta markaasay waxay tidhi ma ma jazaau abaalmarintiisu maxay tahay man araada biahlika suu'an ila an yusjana wa cadaabun aliim in ama la dilo oo la garaaco ama xabsi lagu rido maahee ma wax kaluu leeyahay iyadii baa sii xukminaysa kulme isaga u dayso iyadii baa sii xukminaysa oo waxa weeye intay u tilmaantay bay leedahay ninkaan ama xir ama garac ama dhibaato ku samee cadaab adag waa in la geliya ittahamatu marka iyadii baa markaa been bay way ku been abuuranaysaa marka marka markay saa ugu been abuuratay iyadii oo waxa weeye dhaalimad ahayd oo dhibaatadoo dhan samaysay bay haddana isagii ku been abuuranaysaa oo ku tuumaysaa leedahay ninkaan anigii ba roorsaday hadda yuusuf waa inuu isdifaaca marka markaasu isagiina hadlo oo yuusuf wuxuu yidhi hiya raawadatnii can nafsi hor iyadaa i roorsatay oo meelaa ka gala waaye oo naftii ii keentay oo waxa weye dhibaatadoo dhan iyadaa keentaye anigu beri baan ka ahay waxaan iyadaa dhibta wada hadda see lagu kala xukminayaa marka labadii niiba midna mid walba wuxuu leeyahy anaa lay roorsaday oo waxa weye dhibaatada laygu sameeye kee marka gar daran keese waxa weye xaq leh hadda marka waxa weye markhaantigeed u baahantihin iyo wax idin kala xukmiyo wey halkaa marka ayaynu u imaanaynaa qodobka odhanaya shaahidu yuusuf calayhi salaam aqwaal alculamaa fi shaahidi yuusuf calayhi salaam halkaa marka markay arrintii gaartay dadkaani guri bay ku jireen cid gurigii la joogtay ma jirto cid uga markhaantiya oo waxa weeye uu nin walba qof walba odhanayo hebel baa iga markhaantiya ma jiro ilaahay hadduunan markhaanti marka halkaa keenin arrintu waa adkaanaysaa marka oo aad iyo aad bay khatar u noqonayso qaala allahu tacala ilahi wuxuu yihi washahida shaahidu min ahliha in kana qamiisahu in kana qamiisuhu qubda min dub min qubulin fasadaqat wa huwa min alkaadibiin wuxuu yihi ilaahay waxaa ka markhaanti kacay mid ka markhaanti kacaya oo ehelkeeda ka mid ahaa iyada ehelkeeda ka mid ahaa oo qaraabadeeda ahaa waxa uu yihi markaa markhaantigii in kana qamiis qamiisuhu ma uu oranin iyadaa gar daran ama isagaa gardaran w calaamad buu bixiyey qofkii calaamadaa laga helo ayaa gardaran buu yidhi kii calaamadaa laga helana waa saxanyi calaamad buu marka keenay wuxuu yidhi in kaana kamiisuhu qudda min dub min qubulin haddii kamiiskiisu horay ka jeexan yahay buu yidhi horta qamiisku waa jeexan jeexanye oo meel unbuu ka jeexan yahay hadduu marka horay ka jeexan yahay buu yidhi fa sadaqat run bay sheegtay oo ninku isagaa roorsaday gabadha wa huwa min alkaadibiin isaguna waa beenlo wey leanna sababtu waxa weeye waxay markaa noqonaysaa inuu ku soo ordayey oo xoogayey iyaduna iska celinaysay markaa ay ka jeexday qamiiska oo waxa weeye ay mar walba iska dhifanaysay oo waxa weeye horay bay marka dagaalku horay buu yaalla oo qeybtaan hore ayay gacanteedii iyo waxa weye jeexiddii ku dhacaysa wa in kaana qamiisuhu qudda min duburin haddii laakiin qamiiskiisu uu dhabarka ka jeexan yahay fakadabat iyadaa beennood oo ninkaani waa cararayey iyaduna waa cayrsanaysay oo waxa weye waa soo qabsanaysay oo waxay lahayd kaalay waxa weye hagaga tegine waxa weye xumaan bay raadinaysay wa huwa min asaabiqiin isagaa run sheegay halkaa marka markuu arkay oo waxa weeye uu arkay odagii inay waxa weye qamiiskii gadaal ka jeexan yahay ayuu markaa wuxuu yidhi ilaahay falama ra'aa qamiisahu qudda min duburin qaala inahu min kaydikun mar alla markuu arkay inuu qamiiskii gadaal ka jeexan yahay ayuu yidhi waa sirtiinnii iyo khiyaamadiinnii iyo dhibaatadiinnii ina kayda cadiim waxa weeye dhagartiinna iyo masiibada aad samaysaan iyo khiyaanadiinnu aad bay u adag tahay oo wax dhib badan wey dhibtaan oo dhanna idinkaa sameeyey adaa sameeyey ninkaan miskiinkaana adaa roorsaday adaa dulmiyada oo daalimada oo dulmiga oo dhan wada wey halkaa marka markay arrintii gaartay culummadu waa isku khilaafeen marka shaahidu yuusuf culummadu waa isku khilaafeen ninkaani xaggee joogay markhaantiga ka kacay oo ka markhaanti kacay oo yuusuf u markhaanti kacay oo arrintii kala saaray xaggee buu ku jiray isagu ilan labadaa qof guriga waa xiraa naagtaani intay isdiyaarisay ilaahay wuxuu inoo sheegay waqallaqat alabwaaq albaabadii o dhan bay xirtay gurigiina way xirtay albaabadii gudahaana lagu jiray xaggee yuusuf ku ji ninkaani ku jiray marka culummadu waxay yidhaahdeen kaana sabiy wiil yar buu ahaa fi lmahdi ilmo yar sabi buu ah shaahidkaa ka markhaanti kacay ilmo yar oo guriga jiifa oo waxa weeye xoolka ku jira oo aan weli hadal gaarin ayuu ahaa dhowr bilood jir ama waxa weeye sanad ba weli gaarin oo aan weli hadlin ayuu ahaa ilaahay baa ka hadal siiyey qowlkaa marka culumo badan baa leh cabdullahi ibni cabaas baa laga werinaya waxaa laga warinaya abu hurayra waxaa laga werinaya hilaal ibni isaaq waxaa laga warinaya xasan albasriy waxaa laga warinayaa saciid ibnu jubayr daxaak baa laga warinaya ibnu jariirna waa doortay oo saasuu waxa weeye rajaxay iyo ibnu kathiir iyo waxay leeyihiin wuxuu ahaa sebi ilmo yar buu ahaa oo waxa weeye xoolka ku jiray oo ahalkooda lahaa iyadu kollay ma dhalin ba leeyihi oo waxa weye iyadu ilmo ma dhalin laakiin waxay leeyihiin ilmo yar oo ahalkeeda oo qaraabaday u keensadeen ayuu ahaa oo waxa weye guriga dhinac ka jiifay ayuu ahaa ayay leeyihiin culummadu qaar kale waxay leeyihiin maya wuxuu ahaa nin buu ahaa weyn oo waxa weeye nin caadiya buu ah baa laga warinaya cabdullahi ibn cabaas iyo cikrama iyo mujaahid iyo ay leeyihiin iyo qataate iyo sudi iyo maxamed ibn isxaaq iyo ay leeyihiin maya nin caadiya buu ah sabi ma ahayne nin caadiyo laakiin inuu sabi ahaa oo ilmo yara ahaa axaadiid waxaa ku soo arooray xadiis daciifa ayaa ku soo arooray oo culimmadu aad u keenaan mufasiriintu laakiin xadiidkaa waa daciif wey marka waxa weye calaa kulli xaal qowlku wuxuu u badan yahay oo culummadu u badan yihiin inuu ahaa ilmahaasi ilmo yar oo waxa weye xawlka ku jira oo sadiya oo waxa weye sariirta ilmaha yarkaa lagu rido ku jira oo halkaa jiifa inuu ahaa ayay culummadu u badan yihin sida waxa weye ibnu kathiir saasuu leeyahay ibnu jariir dabari saasuu leeyahay culummadoo dhan saasay u badan yihiin oo waxay leeyihin ilmo yar buu ahaa ee maaha ninkaani nin weyn ma ahayn ayay leeyihin laakiin calaamadda uu bixiyey oo uu ugu markhaanti kacay waxa weeye haddii qamiiskiisa buu yidhi oo waxa weeye haddii in kaana qamiisuhu qubda min qubulin fa fasadaqat wahuwa min alkaadibiin wuxuu leeyahy marka ibnu kasiir raximahullah ay taasi waxay ku tusaysaa haddii qamiiska horay laga jeexay inuu isagu roorsanayey oo isagu cayrsanayey iyaduna iska difaacaysay ayay taasi kutusaysaa haddii gadaal uu qamiisku ka jeexan yahayna waxay ku tusaysaa inuu cararayey oo waxa weye nin cararaya isagoo ah ay dhabarka soo qabsanaysay oo iyadu ay dalbaysay ayuu ku tusay markuu arkay marka ninkii oo odaygii u kala caddaatay oo arkay naagtaana inay gar daran tahay ayuu markaa yuusuf la hadlay leanna calaamad baa meeshay timid iyadiiba horta la hadlo wuxuu yidhi innahu min kaydi kunna waa xumaantiinii iyo khiyaanadii iyo dhagartii dumarka weeye leannahu kaydu nisaa waa khatar wey dhagarta iyo mashaakilka ay sameeyaan iyo khiyaanadooda lama gaari karo wixii ay maleegaan looma dhowaan karo leanno intay iyadii roorsatay oo dhibaatadan oo dhan samaysay ayay haddana isboohinaysa oo ninkii waxa weeye ay tusaysaa inay iyadu waxa weye laga gerderan yahay oo la cayrsaday oo ninkaana dulmiyey ayay ninkii isku b ku barooranaysaa oo beer jileec iyo khiyaano ay samaynaysa waxaa haddaba laga fahmaya aayaddan waxyaalaha qariinada ah haddii ay waxa weeye tusayso oo inay maaragtay waxaasi waadix tahay oo calaamadaha ku tusaya inay masalan qofkaani uu gar daran yahay inaa waxa weeye markaas calaamadiisii calaamadaas daahirka waa lagu dhaqmaya masalan qofkaani haba isboohiyo ha baroorto ha yidhahdo waa laga gardaran yahay laakiin hadday meeshaa yimaadaan calaamado kutusaya inay waxa weye isagu gardaran yahay waxa weeyaan markhaantina la helin arrinta waa loo kaadinay oo waxa weye ma aha in waxa weye qof walba isboohinaya ama waxa weeye jileec la yimaada in la leeyahay adaa garda adaa lagaa gardaran yahay ma markaasuu la hadlay nabiyullahi yuusuf waxa uu ku yidhi yuusufu acrid can haada ka jeenso faraha ka qaad naag dulmi badan wey xumaan bay samaysay adigii guriga joogay oo waxa weeye ilmihiisi ilmihii yarkaa bay roorsatay faraha ka qaad buu yidhi marka oo waxa weye acrid can haada ay macnaha qofna ha u sheegin warkaan qari arrintan inaad qarisid baa wanaagsan oo waxa weye aadan sheegin suuqayay ku faafin ee arrintan qari wey iyadii ma uu kuma uu xanaaqin dhibaato kuma samaynin oo waxa weye ninkii ma umasayrinba naagtiisiyo halkaan waxa weye nin iska roorsanaysa markaasuu waxau iyadiina ku yidhi istakfirii lidembig iyadiina wuxuu amray inay ilaahay u toobad keento oo soo noqoto wuxuu leeyahy toobadkeen anigana dembi baad iga gashay ilaah ilaahayga ku abuurtayna dembi baad ka gashay ilaahay u toobadkeen anigana iisoo noqo xumaan baad samaysay anigiyo ninkaagiyo jooga ayaad nin kala doonatay halkaa waxaa laga garanayaa marka mushrikiinba ha ahaadeene haddana ilaahay way rumaysnaayeen leanna wuxuu leeyahy wastakfiri lidembig eh, macnaha ilaahay u toobadkeen marka gaaladii iyagoo mushrikiinaba ilahay haddana way rumaysan yihin hatay maaragtay eh, eh, carabtii qurayshba markii la weydiiyo ay lahaayeen mar walba la weydiiyo yaa ida abuuray ilaahay baana abuuray yaa idin risaaqa allah kulli marka ilaahay waa rumaysan yihiin ee cibaadadii bay u diidan yihin inaki kunti min alkhaadi'iin waxaad noqotay buu yidhi mid dembi weyn gashay oo khalada oo waxa weeye aad iyo aad u khaldan ayaa tahay ee waxa weeye toobadkeen oo soo noqo oo ilaahay ka cabso ayuu yidhi halkaa marka waxaa ka caddaatay in waxa weeye nabiyullahi yuusuf calayhi salaam ninkii waxa weye iyadiina uu saa markii markhaantigii uu kala caddeeyey ayuu markaa isagiina cadaalad xukumay oo waxa weeye ninkii cadaalad xumo ma samaynin oo mar walba ma u oran yuusuf adaa gar daran ee markuu arkay in laagtaana ay gar daran tahay ayuu yihi yuusufow iska sabir oo dul qaado oo waxa weeye iyadiina wuxuu amray inay ilaahay ka cabsato oo toobad keento ee waxa weeye xaqdarro iyo jowr ma uu samaynin haddaba markhaantiga yuusuf intaa weeye oo waxa weeye waxa uga markhaanti kacay ilmahaas yarkaa ah oo sariirta saaraa ayaa ka markhaanti kacay arrintii yuusuf wey ama ilaahaydii qaadirka ahaana waa ka markhaanti kacay oo waxa uu caddeeyey dhowr arrimood inuu waxa weeye yuusuf arrintaa beri ka ahaa ilaahay wuxuu yidhi kadalika linasrifa canhu su'a walfaxsha inahu min cibaadina almukhlasiin marka ugu horraysa ilaahay waxa uu yidhi xumaantii o dhan waa ka leexinay macnaha zinadii loogu yeeray iyo xumaantii waa ka leexinay buu yidhi ilaahay marka labaadna wuxuu yidhi zinadiina waa ka duunay oo faxshaa waa zinada marka saddexaadna ilaahay wuxuu yidhi innahu min cibaadina almukhlasiin qofka mukhlaskaa oo ilaahay camalka u gaar yeelayna hadda xumaan iyo zine iyo bakti kuma dhaco haddaba marka halkaasay ka caddaatay nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam ilaahayna inuu ku markhaanti kacay oo caddeeyey inuu yuusuf waxaasoo dhan beri ka yahay inuu caddeeyey siduu ilaahay aayad kale u lahaa وعباad الرحمن الذيna ymشhuna عlى الأرضi hwna وإida khاaطبهم الجاhiluuna qaluu سلاama ay macnaha waxaa ku jirtay addoommada ilaahay oo waxa weeye mukhlasiinta inay sifaatkaa leeyihiin oo waxa weeye inay yihiin kuwa aan waxa weye dulmi iyo xumaan oo dhan beri ka ah walaa shaka ana yuusuf min almukhlisiin inuu yahay addoommada ilaahay oo camalka u khaalis yeelay sidaa ilaahay ugu tilmaamay ayuu yahay wey haddaba fa daharat waxaa daahir noqotay qur-aankii ka daahir noqotay nebiyullaahi yuusuf calayhi salaam inuu beri yeelay ilaahay baa beri yeelay nebiyullaahi yuusuf ilmo yarna waa ka hadal siiyey oo waxa weye haddii kale suuqa waxaa geli lahayd inuu isagu roorsaday dhibaato gashay oo waxa weye sharaftiisa wax loo dhimin ah ilaahay baa u hiliyay marka oo waxa weye ilmaha yarkaana ka hadal siiyey maaragtay haddana markaas ilaahayna kitaabkiisuu ku qiray nabiyullaahi yuusuf inuu beri ka ah waxaasoo dhan haddaba marka waxaynu usoo gudbaynaa marka qodobka lixaad oo odhanaya alasbaab addaaciya alati ijtamacat yuusuf calayhi salaam liqubuli ma tadcu lmar'atu ilayh nabiyullahi yuusuf calayhi salaam asbaab baa jirtay waxa weeye ku bixinaysay inuu waxa weeye oo suurto gelinaysay inuu ku dhaco arrintan leannahu dadka mar waxaa jirta qofka cajzi iyo waxa weeye intii arrintii uu awoodi kari waayo inuu faraha ka qaado marna waxa weeye intuu wax walba helo oo dariiq walba u fududaado ayuu ilaahay darti wixii uga taga haddaba marka asbaabtii waxa weeye nabiyullaahi yuusuf laga helay oo arrintan waxa weeye ku boorinaysay laakiin intaasoo asbaaba oo taalla ayuu ilaahay darti uga tegey ayaanu halkan asbaabtii kaga hadlayna waxa uu leeyahay ibn qayim ibn qayim ibn qayim aljawziya raximahullah waxa uu yidhi ilaahay waxa uu inoo sheegay gabadhii imra'atu alcaziiz inay yuusuf jeclaatay jacayl keliya kuma ay koobnaane inay roorsatay dhibaatoo dhan inay samaysay oo dariiq walba ay ku talagashay inuu ninkaa waxa weye zine ay ku rido oo wax walba ay samaysay wuxuu yidhi marka yuusuf buu yidhi marka asbaab badan baa meeshii taal buu yidhi kow horta waxa weeye buu yidhi yuusuf waa nin buu yidhi waxa ilaahay ninka uu ku abuuray oo shahwadda ninka ku abuuran baana ku abuuran oo nin walba naag hadduu arko oo waxa weeye waa jecel yahay oo waa wax ilaahay uu ku abuuray rag iyo dumarba inuu nin iyo naag isku baahan yihiin taa horta waxa weye waa kow oo nabiyullahi yuusuf calayhi salaam waxa weye waa nin caadiye wey midda labaad waxa weeye waa shaab dhalinyaro ah oo waxa weeye aan weli gaboobin oo waxa weye qofku markuu dhalinyaro yahay shahwadiisu waa adag tahay laakiin markuu gaboobo waxaa la is odhan karaa caajis buu uga tegi midda saddexaad waxa weeye waa doob oo waxa weeye xaas ma leh oo nin xaas leh oo waxa weeye aan u baahnayn oo le xaas baanba qabaaye maxaan ku falaya aniga naa kale ma aha ee waxa weeye waa nin maaragtay dooba oo dhalinyaro ah oo aan weli guursan midda afraad waxa weeye waa gariib wey oo dhulkiisii ma joogo oo waxa weye qofku markuuna waddankiisii joogin uu waddan kale joogo oo waxa weye uu qariib ku yahay hadduu xumaan arko intuu isaga dhaco uu xumaantaan iska sameeyo yuu iska tegaya leanna waxa weye meeshaanba waa meel uu ajnebi ku yahay oo waxa weye meeshii laga yiqiinay oo la ceebayn lahaa oo dadku ceebayn lahaayeen ma aha wey qodob midda shanaad waxa weeye gabadhaani waa gabar madaxnimo iyo lacag iyo hanti iyo waxa weeye qurux iyo wax walba ilaahay isugu daray marka nin iska celin kara waa yiri haddaa ilaahay ka celin midda lixaad waxa weeye sababta lixaad iyadiibaa soo doonatay ee isaguma doonan waana kala duwan yihiin ninka markay naaga u yeerato iyo markuu isagu doonayo waa sii kala daran yihi naagtu markay ninka u yeerato oo tiraahdo wax walba anaaba kaaga filaaday maxaadba adugu kaale un iska imow un waa khatar wey wuxuu isleeyahay maxaaba arrintaan dhibba kuguma hayse iyadii baaba kuu yeeranaysa hadhowna kama shaki qabo inay waxa weeye ay sheegto leanno iyadii baaba dalbatay midda toddobaad waxa weeye iyadii maadaama ay dalbatay oo juhdi kasta samaysay albaabadii ay xirtay meel walba ay samaysay haddaba nabiyullahi yuusuf waxaa dhici karta marka qofku wuxuu is odhan karaa markay noocaa naantii samaysay kalsooni buu helay oo wuxuu isleeyahay qoftaani marka waa qof diyaara wey ma aha waxa weye qof adiga hadhow ku khatalaysa leanna naagta albaabadii o dhan xirtay oo isi soo diyaarisay oo dharkii iska dhigtay waa naag diyaara wey midda sideedaad waxa weeye gurigeediibuu joogaa oo hadhow waxa weeye cid ay ka baqayso oo ciduu uga baqayo ama hadhow ay isleedahay way ku sheegaysaa ama dad kalaaba ku arkaya ma jiraan gurigiibay ku jiraan albaabadii o dhanna way xirtay midda sagaalaad waxa weeye kama ay cabsanaysa inuu sheego inay sheegto leanna iyadaa dalbanaysa marka ninku hadduu naagtii dalbado ama xoogo wuxuu ka baqayaa inay sheegto laakiin haddayba iyadii doonanayso oo iyadii waxa weye arrintaana ay wado xaggee bay waxa weye ay ka sheegaysaa ma ka sheegaysa wey mana u ka cabsanaya inay sheegto midda koob iyo tobn eh, midda eh, tobnaad waxa weeye sida daahirka ah nabiyullaahi yuusuf markaas waa nin addoona wey oo mamluugoo laleeyahay qofka mamluugaana waxba ma kala jecla oo waxa weye sharaf iyo waxba ma eegaye hadduu doono wax walba intuu iska sameeyo bal nin waxa weeye mamluuga oo waxa weye addoona oo waxa weye naagtii lahayd u yeeranayso oo leedahay kaalay iga zinayso yade qof addoon iska celin kale waa yeri hadaa ilaahay ka celi midda koob iyo tobnaad waxa weeye waxay aad iyo aad ugu dadaashay inay ama cabsi geliso oo markii hore udhaa markii dambe u dhaaratay oo tira haddaadan arrinta aan sam aan kaa doonaya aadan samayn xabsigan kugu ridaya cabsi bay geli taana waxay keenaysaa markaa inuu cabsadoo yidhaahdo bal waayo waxa arrintaan kuu samaynaya iga daa xabsiga la xabsi waa dhibaatee waxaa kaloo midda labiyo tobnaad waxa weeye e, e, e, midda labiyo tobnaad inay xabsigaa iyo waxaa ugu goodiday tan saddexiyo tobnaad waxa weeye ninkeedii markii arrintii u bandhigtay oo loo sheegay u arkay maba muujinba wax caro ah iyo wax xanaaqa iyo masayr midna ma muujin oo waxa weeye tartiib hadduuba markii hore yuusuf uu diiday markii dambe ay sii dhaarinaysay iyadiina waxa weeye ninkiina una muujinba inuu waxaan ka xun yahay maba kala jeclaba oo waxa weeye naagtiiba sidaa daraaddeed marka gaalado dhan waa nooca naagtiisa haddii nin kale uu u tago ma kala jecla oo waxa weye khiiraba male lakin ninka muslimka ah waxaa ma ogola xaaraam wey oo ma ogola diinteenuna ma ogola intaasoo dhan marka laba iyo saddex iyo tobankaa sababba waxay keenayaan inay waxa weeye sabab u noqoto yuusuf inuu arrintan ku dhaco laakin intaasoo sababa iyadoo taallo oo waxa weeye arrimoodoo ku bixinaya iyadoo taallo ayaa ilaahay ka badbaadiyey marka sidaa daraaddeed baa ilaahay leeyahay maaragtay linasrifa canhu suu'a walfaxshaa intaasba ilaahay baa ka badbaadiyey nabiyullahi yuusuf markaasuu ilaahay xaggi u cararay oo yidhi macaad allah innahu rabbii axsana matwaay ilaahay baan magan galay buu yidhi xumaanta aad wadid iyo waxaad iigu yeeraysid ilaahay baan ka magan galay bu haddaba marka waa arrin aad iyo aad u khatara oo waxa weeye intaasoo dhan markay u sheegtay oo haddana u goodiday ayuu yidhi markaa xabsigaan doortay waxaan aad wadid ma samaynayo sidoo kale wuxuu yihi marka ibnu kair raximahullah wuxuu yihi ibn qayim raximahullah waxaad ogaataa buu yidhi arrinta noocaasa qof awoodi kara ma jira buu yidhi ilaa qof ilaahay uu ka arrintan uu ka nabadgeliya mooye leanna intaasoo sababaa meeshii taalla oo waxa weeye qofkaan u fududaynaysa inuu waxaan ku dhaco haddaba qofkaan ilaahay ka magangelin waxa weye kama magangelaya ilaahay baa marka ka magangeliyey oo waxa weye ilaahay buu ka magan galay isaguna ilaahay buu ka beryey inuusan noqon kuwa jaahiliinta sidaa daraaddeed ayaa ilaahay ka kaxeeyey oo ka nabadgeliyey oo waxa weye fawaa'id cajiiba ayay waxa weye meeshaa markaa ka caddaatay wey sidoo kale wuxuu yidhi haddana ibnu qayim raximahullah waxaa halkaa ka caddaatay buu yidhi marka suuradda quruxda badan buu yidhi wa maxabatu suwar almuxarama buu yidhi waxa weye qofku inuu iska jeclaado un qof daahirkiisa shirki iyo dhibaato iyo mashaakil oo dhan bay ugeynaysa waxaana halkaa ka cad buu yidhi wa kulamaa kana alcabdu aqraba ila ashirki wa abcad min alikhlaasi kanat maxabatuhu bicishqi suwar ashad qofku hadduu gaal yahay buu yidhi mushrik yahay wuxuu hawadiisu iska raacaya wuxuu iska jeclaanayaa suuraddan iyo ninkan quruxdiisa laakiin hadduu qofku iimaan leeyahay oo caqiido saxiixa u wato ilaahigii subxaana qaadirkaabuu mar walba fiirinaya markaasu waxa weeye fiirin maya gabadhaan quruxdeeda ama ninkaan quruxdiisa gabadhu fiirin mayso hadday mu'mino tahay ee waxay eegayaan ilaahaygii subxaana qaadirka ahaa ayay eegayaan marka oo waxa weeye markaas ayuu ka digtoonaanaya sidaa daraaddeed buu ilaahay ku gebagabeeyey maaragtay kadalika linasrifa canhu su'a walfaxshaa inahu min cibaadina almukhlasiin marka nabiyullahi yuusuf calayhi salaam asbaab badan baa jirtay oo waxa weeye ku boorinaysay inuu waxaan ku dhaco laakiin ilaahay baa ka badbaadiyey oo waxa weeye ka nabadgeliyey oo waxa weeye ilaahay subxaana qaadirka ayaa waxa weeye ka badbaadiyey wey sidoo kale wuxuu yihi ibn qayim raximah llah falmar'atu alcaziiz lama kaanat mushrikatan waqacat fii ma waqacat fiih markay gaalad ahayd waxaas ay ku dhacday iyo xumaanta ayay ku dhacday bu yidhi maca kowniha daata zawj iyadoo la qabo weliba wa yuusuf calayhi salaam lama kaana mukhlisan lilahi tacaala naja min dalika maca kownihi shaaban isagoo waxa weeye shaab ah oo dhalinyaro ah oo aan xaas lahayn oo keligiisa oo halkaa waxa weye xaas u baahan ayaa intaasoo dhan ilaahay ka badbaadiyey iimaanka weye marka waxa keenaya haddaba halkaa waxaa ka garanaysaa iimaanka inuu cajiib yahay oo waxa weeye aad iyo aad u wanaagsan yahay kitaabkiisa arrintaa wuxuu kaga hadlay ikaasat lahfan min masaayid shaydaan ayuu kaga hadlay ibnu qayim raximahullah safxada shan iyo konton iyo shan iyo safxada maaragtay afar boqol sagaashan iyo labo iyo waxa sagaashan iyo saddex ayuu kaga hadlay labadaa meelood buu ku keen waxaynu usoo gudbaynaa marka qodobka toddobaad oo odhanaya nisaau lmadina dumarkii magaalada joogay oo waxa weeye wax ka sheegaya yadcanna imra'ata alcaziiz waxay ceebaynayaan oo waxa weeye xumaanteeda sheeg sheegayaan markay arrintii maqleen gabadhii waxa weeye yuusuf roorsatay ayay markaa ceebaynayaan oo magaalada warkeedii ay marinayaan qaala allahu tacala ilahi wuxuu yidhi wa qaala niswatun fi lmadiinati imra'atu alcaziizi turaawidu fataaha can nafsi qad shakasahaa xuba inna lanaraaha fi dalaalin mubiin ilahay wuxuu inagu caddeeyey aayaddaas dumarkii magaalada hadlay ee dumarkii macnaha iyada ay isku agka ahaayeen isku loodka ahaayeen madaxdu qabeen isku gareedka ahaayeen ayaa hadlay waxay yidhaahdeen waxaanu aragnaa eh, imra'atu alcaziizi turaawidu fataaha macnaha gabadhii ee uu wasiirku qabay wiilkeedii fata waa addoonkeedii wey wiilkii yarkaa kurayga kuraygaaha guriga u joogay ayay roorsatay wey oo weli roorsanaysa turaawidu buu yidhahdeen waxay ka magacaabeen macnaha waxay ku keeneen inay mustaqbal oo waxayna turaawidu fataaha weli way hoorsanaysaa w qad shaqafahaa xubba jacayl baa ka tambadiyey inaa lanaraaha fii dalaalin mubiin baadinimo inay ku sugan tahay baan u aragnaa bir ibnu kasiir wuxuu yidhi ilaahay wuxuu halkaan inoogu sheegay ma kana min qibali nisaa'i almadiina min nisaa'i alumara wa banaati alkubaraa macnaha raggii madaxda ahaa gabdhahoodii xaasaska ay qabeen ayaa shiray oo isku yimid oo ku sheekaystay oo la yidhi gabadhan uu wasiir hebel qabay macnaha aad iyo aad bay u khaldan tahay leanna wiilkii yarkaa oo guriga u joogay ayay roorsatay wey xubbi iyo jacayl ayaa ka tambadiyey waxaasoo kalena ma haboona uma aynan qalmin inay waxa weeye wiil addoona oo gurigeeda joogay inay roorsato un guriyeyso waa qof dhunsan wey waa baadiyaysan tahay qoftaas ibnu qayim sidoo kale wuxuu leeyahay kalaamkoodaasi waxa uu keenayaa liwujuh min almakr macnaha khayaano iyo isdabamarin iyo hagardaamo badan ayaa ku jirta horta mar waxay yidhahdeen imra'atu alcaziizi oo magaceedii uguma yeerin macnaha waxay ugu yeereen wasfigii iyo waxa weeye sharaftii ay joogtay macnaha manzilo qaaliya inta ugu yeereen macnaha waxay tusayaan inuu nin madaxa qabay seebay marka ka doontay xumaan iyo faaxisho ayay leeyihin marka labaad waxay yidhahdeen ana zawjuhaa waxa weye waa ninkii madaxdii dhammaa oo masar ayaa qabaye maxay tahay arrinta gabadhaani ay xumaantaa ugu dhacday oo maxaa waxaasoo kale looma baahnayn haddii ay maalahaas ay zino doonayso may ragga madaxdaa aado maxaa wiilka yarkaa ku khasbay haddayba kollay zina ku dhacayso maxay wiilka yarkaa ka doonta midda afraad waxa weeye waxay idhahaan fataaha fata waa addoon ilmo yara oo gurigeedii joogay mana habboona bay yidhaahdeen haddii xataa ajnabi uu ahaan lahaa wax dhan bay ahaan lahay laakiin wiil yaroo gurigeedii joogay may nin ajnabiya almihiina doonato waxay kaloo yidhaahdeen buu yidhi ibnu qayim raximahullah macnaha waxay ka wadaan waxay kaloo yidhahdeen bay yidhahdeen xaytu eh, kaanat eh, hiya almar'atu lmutaalib waxay ku ceedeeyeen oo kale turaawidu fata macnaha iyadiibaa doonaysa asalkuna wuxuu ahaa bay yidhah macnaha inuu ninku naagta isagu doono laakiin tan iyadiibaaba dalbanaysa oo raadinaysa waxay kaloo yidhaahdeen macnaha oo ay ku ceebaynayaan macnaha waxay isticmaaleen bisiiqati alistimraar turaawidu fataaha ay macnaha ma ay odhan raawadad hal mar bay doontay ma ay dhihin laakiin weli way doonaysaa kamay harin bay leeyihin innaa lanaraaha fii dalaalin mubiin baadinimo iyo wax xun iyo qof halaagsantay ayaanu arrintaa u aragnaabay dheh oo waxa weeye arrintaasi wax suurtagal ah oo waxa weeye qof macquula uu samayn kara ma halkaa marka markay arrintaas sameeyeen waxay kulmiyeen marka kalaamkoodii macnaha inay ceebeeyeen oo waxa weeye ay cishqigeedii iyo waxa weeye jacaylkii ay jeclaatay horta waa ku ceebeeyeen dalabkiina waa ku ceebeeyeen quruxdeedii iyo mansiladeedii waa ku ceebeeyeen wiilkan miskiinkaa waa ku ceebeeyeen oo waxay yidhahdeen qad shakasaha xuba jacayl ayaa ka tambadiyey oo jacaylka noocaasa waa waali weye looma baahna inay saa u jeclaato wiil yara ma ahayn bay leeyihi waxay kaloo yidhahdeen marka haddana markaas intaasoo dhan marka waxay kutusaysaa inay maaragtay qoftaani khaldan taha ayay leeyihin oo waa qof khaldan inay waxaasoo dhan samayso looma baahnay aad iyo aad bay marka u khaldan tahay oo waxa weeye khaladkaas inay samayso ma haboonayn wey kalaamkaasna waxaad ka helaysaa fi iqaasat lahfan min masaayid shayطan safxada afar boqol iyo toddobaatan ilaa toddobaatan iyo ko libni qayim aljawzi raximahu llah ayuu ku keenay oo halkaas waxa weye uu ku tafsiilinay waxaynu usoo gudbaynaa marka qodobka sideedaad imra'at alcaziizi tajmacu nisaa almadiina wa tactadiru ilayhin iyadoo marka dumarkii kulmisay oo u cudurdaaranaysa ayaynu halkaana markaa kaga hadlaynaa insha allahu tabaraka wa tacaala markay hadalkoodii maqashay iyo xumaantoodii ayay soo kulmisay marka u yeer qaala allahu tacala ilahi waxa uu yidhi falamaa samicat bimakrihinna arsalat ilayhinna markay maqashay xumaantii iyo makrigii ay sameeyeen iyo dhibtii ay sameeyeen iyo hagardaamadi ereyadii ay yidhaahdeen ayay u cidirtay marka oo tiri ha loo yeero dumarka oo dhan wa actadat waxay u diyaarisay lahuna muttaka'an meel bay u diyaarisay naag walba waxay u diyaarisay meeshay dhabarka isku tiirin lahayd iyo waxa weeye hilibkii ay jari lahayd iyo sakiintii ay ku jari lahayd ayay u dhiibtay wa aatat kula waaxidati minhuna sakiina mid walba midi bay intay u dhiibtay iyo hilib bay tiri jar hilibka oo waxa weye halkaan maanta anaa i casibantihiine hilibkaan jara oo halkaan waxa weye fariista wa qaalat ikhruj calayhin mar alla markay marka saa u diyaarisay iyagii oo hilibkii u wada dhiibtay oo ay gacmihii ku jarayaan iyo sakiintii ay haystaan oo hilibkii jarayaan ayay isagii waxay ku tiri soo bax wa qaalat ikhruj calayhina falama ra'aynahu akbarnahu waqaطacna aydiyahuna waqulna xaasha lilah ma hada bashara in hada ila malakun karim mar alla markuu soo baxay nabiyullahi yuusuf ay arkeen ayay yaabeen war ninkuu qurux badana ninkaani maba aha bashare muxuu yahay markaase waxay idhahaan waqaطacna aydiyahun intay akbarnahu falamaa ra'aynahu akbarnahu allahu akbar bay yidhahdeen ninkaani maba ahaba below aadni waqadacna aydiyahunna gacmihiina meeshay hilibka ka jirayeen ayay mididii intay isku gooyeen ayay gacmihii isjareen waqulna qulna xaasha lilah ma hada bashara in hada ila malakun kariim ninkaani maba ahaba bay yidhahdeen marka melege e, ninkaani bashar maahe waa melek wey waxa weye ninkaani bashar caadiya ma suurtagal maa inuu bashar noqdo in hada ila malakun kariim bay yidhahdeen leanno bini-aadmiga maskaxdooda waxa ku abuuran fitradooda inay malaa'igtu wax qurux badan tahay oo nuur laga abuuray ayaa ku abuuran sidaa daraaddeed bay uleeyihiin in hada ila malakun kariim markaasay waxay tidhi qaalat waxay tidhi fadalikuna aladii lumtunanii fi wakaa kii aad igu ceebeynayseen walaqad raawatu ay macnaha kaad aniga igu ceebeynayseen waa idinkaa la yaabay anigu gacmahaygii ma jarin gacmahana isma googoynin laakiin ninkan waa iska celin kari waaye waa roorsaday marka maxaad hadda marka aniga igu eedaynaysaan idinkuba kuwaa gacmihiinni jaray walaqad raawatuhu anigaa roorsaday bay tiri oo naftiisii dalbay can nafsihi naftiisa fastacsama wuu dhowrsoonaado ilaahay baa dhowray wey oo ilaahay subxaana qaadirka ayaa dhowra xumaantii ka dhowray so waxba iskama dhowri karin haddaan ilaahay dhowrin in lam yafcal maa aamuruhu ballan baan ku qaaday bay tiri way dhaarata haddii uuna samaynin waxaan amrayo oo maxaad amraysaa waa zino wey bal naag ninkeedii joogo oo intaasoo dumara hortooda kaga dhaaranaysa hadduuna iga zinaysan waxa wey waa dhibaatan ku samaynaya waa gaalnimadaa waxaa keenaysa qof muslima waxaa uma kuma dhiiran karo qofka muslimkaa zinaha ku dhaco laakiin inuu banaanka ula soo istaago oo yidhaahdo ninkaa ah, hadduunan ii tegin waa arrin aad iyo aad u cajiiba wey haddaan hadduuna samayn bay tiri layusjananna walayakuna min asaagiriin xabsigaan ku ridaya wuxuuna noqonayaa kuwa la duleeyo ayuu ka mid noqonay ibna kathiir wuxuu leeyahay markay maqashay gabadhaasi dumarkii iyo dhibaatadii ay sameeyeen iyo ceebayntii ay ceebeeyeen ayay waxa weeye soo diyaarisay oo u yeertay oo waxa weye hilib intay soo diyaarisay oo casumtay oo meel u diyaarisay oo fariisisay ayay mid walba waxay u dhiibtay mididii wax lagu jarayey iyo waxa weeye hilibkii ay jarayeen ayay u dhiibtay markaasay waxay tihi hilibkaan jara guriga intay gashoy yuusuf soo diyaarisay ile waa wiilkeedii waa wiilkii gurigiibu jooga waa addoon wey wa waxa weeye waa waa wiilkeedii iyadii baa xukunta waa u yeertay waa soo qurxisay dhar qurux badan bay usoo xirtay leanna yuusufna nin ilaahay qurux u dhaliyeybo dhar qurux badan bayta usoo labistay oo dhar qurux badan usoo xirtay bay tiri soo bax kortooda sooma mar alla markay arkeen oo waxa weeye ay arrintaas arkeen ayay inta subxaanalaysteen oo waxa weeye yaabeen ayay gacmihii isjareen oo waxa weye intay ilaaween iyagoo aan is eegaynin ayay gacmihii isgoogooyeen sidaa ayaa la leeyahay buu yidhi oo waxa weye culummadu ay ku fasirayaan inay macnaha iyadu noocaa samaysay oo arrintan ay ka shaqaysay fa jamacathunna fii ayuu ayule gurigeedii ayay maaragtay ku kulmisay oo waxa weye isugu yeertay markaasay noocaa samaysa marka waxay udhiibtay waxay u dhiibtay buu yidhi sakiin iyo bahalkan la yihahdo abrujka oo waxa weye waa bahalkan oodkaca la yihahdo hilibka oodkaca laga jaro ama waxa weeye muqmada dadka qaar yidhahdaan hilibkaa la jarjaro ayay u dhiibtay oo tiri waa kuwan dumarku jara oo gacmaha iyo sakiinta midida iskula jara markaase waxay tiri jara mar alla markay arkeen ayay hadda subxaanalaysteen oo gacmihii intay isjareen ayay ihahdeen qulna xaasha lilah ma haada bashara kana bashar ba maahe wuxuu yidhi ma malaa'igba waa maxay qofka saa u qurux badan bini-aadmigaba ka mid maahe haddaba halkaa marka way ka guulaysatay marka halkaa markay marka noocaa ku dhaceen iyadii iyagii ay shalay eebeynayey markay noocaa ku dhaceen bay ku tiri maxaad aniga ii eebeynayseen marka wakaasoo idinkuba gacmihiini googoyse anaa doonay bay tiri oo dalbaday haddana daynmayo ilaa uu waxa weeye ii tago oo danta aan leeyahay uu gudana oo waxa weeye aniga waxa weye dantayda uu fuliyena waxa weeye dhibaato waxaan ahayn oo waxa weye dhibaato dhan baan ku samaynaya haddii kale waa inuu ogaado wey waxaynu usoo gudbaynaa marka qodobka sagaalaad oo odhanaya aqwaal alculamaa fii taqdiici aydihim aqwaal alculamaa macnaha culummadu maxay ka yidhaahdeen dumarkii markay gacmahoodii jareen gacantaan habka loo jaray wa qatacna aydiyahunna maxay tahay macnaheedu wa qaalat ikhruj ilaahay wuxuu yidhi wa qaalat ikhruj calayhina waxay ku tiri soo bax falamaa ra'aynahu akbarnahu markay arkeen bay subxaanalaysteen oo takbiirsadeen wa qaطacna aydiyahunna wa qulna xaasha lilah maa haada bashara in haada ilaa malakun kariim ay macnaha waxaa laga wadaa halkan qaطacna aydiyahunna maxay tahay macnaheedu inta kale waa caddahay oo waxa weeye markay la yaabeen oo ninkaan ay waxa weeye aad iyo aad u la yaabeen quruxdiisii ayay keentay inay horta gacmihii isjareene laakiin sakiintiina isku gooyeene ma gacantii oo dhan bay gooyeen oo naag walba gacantiibay kow iska siisay mise waxa weeye waa isdilaacisay oo waxa weeye sakiintii baa sartay qowlkaa labadaa qowl ayaa meesha ku jira oo qaar waxay leeyihiin gacantii o dhan bay gooyeen kow waqadacna aydiyahunna macnaheedu waxa weeye mid waliba gacantii o dhan bay sakiintii isku goysay ilaa gacantii xagga ku dhacday laakiin qowlkaa waxaa ka raajixsan oo ka daahirsan inay isjarjareen oo waxa weeye midida markay ku goysoo kale hadda hadda haddii midi intaa wax ku goynaysid ay gacantaada goyso dee gacantii unbaa dhaawacmayse gacantii o dhan ma go'ayso haddaba marka waxay leeyihin culummadu u badan yihiin inay waxa weye issarsareen oo dhiig ka yimid oo mid walba waxa weye ay dhaawac noqotay oo iyada ooaan dareemin dhaawacaas marka ayay waxa weeye arrintu weyn ibnu jariir dabari waxa uu leeyahay sida culammadu waa isku khilaafeen laakin waxa weeye sida saxiixa ah oo waxa weeye eh, u dhow oo culumo badan ay leeyihiin sida mujaahid iyo sudur iyo qataata iyo ibn cabbaas iyo inay maaragtay eh, ay isa sarsareen oo waxa weye hilibkii ay goynayeen ayay gacantooda markaas ku sareen wey sidaa weye marka qowlka saxiixa ah, waqadacna qatacna ay macnaha way isa sareen oo mid walba dhiig baa ka yimid oo waxa weeye eh, mid walba waa isdilaacisay shirkeedii oo waxa weye way isdilaaciyeen wey ee ma aha gacantii o dhan intay gooyeen inay xagga ku tuureen ibnu jariir marka wuxuu yidhi qowlka sawaabtaa waxa weeye in la yidhaahdo ilaahay wuxuu inoo sheegay inay gacmihii gooyeen iyaga oo aan eegaynin markay yuusuf la yaab la yaabeen iyagoo aan is ogeyn oo aan garanaynin ayay isgooyeen haddaba waa suurtagal inay gacantii o dhan go'day ama qaarkoodba gacantii go'day ama waxa weeye inay isa jarjareen oo waxa weeye ay gacantii dildillaacdayna waa suurtagal labadaba waa suurtagal wey laakiin daahirka sida daahirkaa ah waxay u dhowdahay inay waxa weye isdilaaciyeen laakiin gacantii oo dhan inayna goynin leanna gacanti o dhan oo la gooyo waa arrin khatara wey waxaan usoo gudbaynaa marka qowlka qodobkaa hadduu inoo caddaaday oo waxa weye raajixu uu yahay inay isa sareen oo dhiig ka yimid laakiin gacantii o dhan aan la goyn waxaan usoo gudbaynaa qodobka tobnaad oo odhanaya jamaalu yuusuf calayhi salaam wa xusnuhu lbaahir quruxdii yuusuf iyo adilada ku sugnaatay iyo si u qurux badnaa ayaan halkaana kaga hadlayna qaala allahu tacaala ilahay wuxuu yidhi waqulna xaasha lilah ma haada bashara in haada ila malakun kariim markay la yaabeen bay waxay yidhahdeen ninkaani bashar ma aha qof basharoo caadiya bilow aadni ma aha qofkaan ee muxuu yahay waa meleka wey waa waxa weye min almalaa'ika suurtagal maaha inuu noqdo dad qofkaan waxaa sidaa daraaddeed ku sugnaatay xadiidkii anis oo waxa weeye alisraa walmicraaj markuu nebigu ka sheekeynaya waxau yidhi yuusuf baan soo maray samada saddexaad ayaan yuusuf ugu tegey oon kula kulmay markaas waxa weeye markaan arkay faidaa idaa ucdiya fa idaa ana yuusuf sal allahu alayh wasalam id huwa qad ucdiya shadra alxusni quruxda barkeed baa la siiyey bu oo waxa weeye nin qof below aamiya oo dhan nebiyullaahi aadam macnaha axaadiis culummadu waxay ku fasirayan waxay leeyihin ay quruxdii nebiyullaahi aadam la siiyey barkeed ayaa la siiyey nebiyullaahi yuusuf xadiidkaa marka waxaa weriyey imaamu muslim baa weriyey oo waa xadiidka alisra walmiraaj imaamu muslim baa weriyey iyo imaamu axmed iyo culamo badan xaakim iyo ayaa weriyey oo صaxaxahu xaakim calىa shardi muslim waafaqahu dahabi sheekh albanina waa saxiixiyey fi saxiix iljaamici ayuu ku saxiixiyey sidaa daraaddeed marka halkaa waxaa ka garanay in uu waxa weeye yuusuf qad ucdiya shatra alxusni quruxda barkeed baa la siiyey marka bilow aamniga oo dhan ayuu ugu qurux badnaa baa la yidhi nebiyullaahi aadam maahe ayay culummadu ku fasireen xadiid kale wuxuu ahaa oo riwaayad kale ay ahayd ucdiya yuusuf wa ummuhu shatra alxusni yuusuf iyo hooyadii waxaa la siiyey quruxda barkeed hooyadaa marka waxaa laga wadaa bay dhaheen saara oo dhashay nabiyullaahi isxaaq calayhi salaam ayaa laga wadaa oo nabiyullahi ibraahim qabay oo waa ayeydi ayeeyadana hooyo waa lagu magacaabaa oo waa hooyo wey waa bimansilati lummi wey xadiidkana waxaa weriyey xaakim baa weriyey fi mustadraki wa saxaxahu wuu saxiixiyey calaa shardi maaragtay muslim ayuu ku saxiixiyey wa saxaxahu sheikh albani kadalika maaragtay fi saxiix iljaamic iyo waxa weye silsilati axaadiis saxiixa ayuu maaragtay ku saxiixiyey marka waxa weeye labadaa riwaayadoodba waa saxiix marna in uu yahay ucdiga shadra alxusni marna la yidhi ucdiya yuusuf wa ummuhu shadra alxusni marka aad buu u qurux badnaa nabiyullahi yuusuf oo cid la quruxayd bilo aamiga kuma jirto bacda nabiyullahi aadam wey wuxuu leyahy marka ibnu kasiir raximahullah suhayli wuxuu yidhi wakayruhu macnaheedu waxa weeye annahu kaala cala almisli min xusni aadam calayhi salaam nabiyullaahi aadam quruxdii la siiyey oo ilaahay quruxdii uu ku abuuray ayaa barkeed la siiyey leannahu nabiyullaahi aadam ilaahay baa gacantiisa ku abuuray naftiisiina ku afuufay sidaa daraaddeed wuxuu ahaa fii gaayati nihaayati alxusni quruxda ugu dambaysa oo wax ka qurux badan ayna jirin ayuu nabiyullaahi aadam ahaa sidaa daraaddeed ayay ahlu jannuhu ku gelayaan calaa tuuli aadam wa xusni quruxdiisii iyo dheerarkiisii ayay ahlu jannuhu jannada ku gelayaan halkaa wuxuu tilmaamayaa marka ibnu katiir raximahullah xadiidkii nebiga ka sugnaaday calayhi salaatu wasalaam oo waxa weeye abu hureyra wariyey oo oranayey ahlu jannaha dadka ugu horreeya oo gelaya waxay noqonayaan calaa suurati alqamar macnaha dayaxa oo kale ayay u eg yihiin ma kaadshayaan oo ma saxaroonayaan oo waxa weeye kulli ilaa aakhira macnaha xadiidku xadiid dheer ba ah qaar xidigahay u eg yihiin qaarba nooc bay u eg yihiin si u soo waday aakhirkiisa wuxuu xadiidkaasi ahaa marka waxay ku gelayaan jannada calaa suurati abiihim aadan situ aadan situuna diraacan fi sana iyagoo dheerarkoodu dhan yahay waxa weeye lixdan dhudhun oo waxa weeye ah imaam albukhaari iyo ayaa wariyey iyo waxa weye muslim iyo tirmidi iyo ayaa weriyey ibnu maaja iyo waa xadiis saxiixa marka halkaa culummadu waxay leeyihiin ucdiya yuusuf shadr alxusni macnaheedu waxa weeye nabiyullaahi aadam calayhi salaam quruxdii la siiyey barkeed baa la siiyey oo bilow aadmigoo dhan oo kalena barkii kalaa la siiyey nabiyullaahi yuusuf iyo hooyadiina bar baa la siiyey wey haddaba cid quruxa oo u dhigmi kartay ma jirin weeye nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam waxa uu yidhi marka sidaa daraaddeed ayaa e-, e-, xadiisu saas isku fasiraya wuxuu leeyahay ibnu mascuud radi allahu canhu cabdullahi ibn mascuud waxaa la yidhi nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam wuxuu ahaa sida wejigiisu wuxuu u bidhaami jiray sida biriqda oo kale hilaaca oo kale iyo dayaxa iyo ayuu wejigiisu u hilaaci jiray ba layidhi wuxuu leeyahay waxaa la yidhi haddii ay gabare u timaado oo dan ka leedahay markuu madaxda xataa ahaa waa ka sii jeensan jiray leanno hadday wejigiisa aragto naag iska celin karta ma jirto naag walba waa jeclaanay sidaa daraaddeed marka ayuu kasii jeensan jiray ba layidhi haddaba sidaa daraaddeed marka ayaa gabadhii imra'atulcasiiz xujadeedii markay oogtay oo waxa weye cududaar bay yeelatay oo dumarkii kale oo dhan ayaa iska celin kari waaye markay arkeen mid walba waxa weeye subxaan allah ay ku waaratay ninkaani maba aha dabe waa melege waa oo waxa weye kulligood ay waxa weye markaas saas ay waxa weye uga markhaanti kaceen markaasay iyadiina caddayso waxay tidhi fadaalikuna aladii lumtunanii fii maxaad igu eedaynayseen marka wakaas waxa weye ninka noocaasa oon cidi iska celin karin haddaan anigu iska celin kari waayey maxaad igu eedaynayseen oo waxa weye aad ii ceebeynayseen marka soo inaad ii cududaartaan ma gadaal bayna aayadaha ka imaan doontaa oo waxa weeye inay laga fahmay aayadaha qaarkood inay dumarkii markaa yidhaahdeen nabiyullahi yuusuf war gabadhaani waxa ay ku amrayso waxa weeye iska yeel oo waxa weeye danteeda u fuli oo waxa weye ay ku booriyeen ayaa gadaal inooga imaanay uma madaxatu way ammaantay markaa bilcifati taama waxay ku ammaantay nabiyullahi yuusuf inuu waxa weeye uu isagii dhowrsanaaday oo waxay tidhi walaqad raawatuhu can nafsi aniga ayaa dalbaday bay tidhi fastacsama ay macnaha imtanaca wuu diiday xumaantii inuu ku dhaco waa i diiday wey oo zinadii waa iga diiday haddii uuna saana yeelinna sababtu maxay tahay lianna xusnuhu baadinkiisa iimaanka iyo diinta iyo caqiidada qalbiga uga buuxa ayaa ka fiican quruxdan daahirka sidaa daraaddeed baa waxaa arkaysa oo laga garanaya quruxda hoose oo qalbiga ah oo iimaanka ah ayaa ka wanaagsan waxa weeye qofka quruxdaan daahirka banaanka ka muuqata marka qofka wejigiisu quruxda badan yahay oo banaanka laga arkayo waxaa ka muhiimsan qofka waxa weeye caqiidadiisu qurux badan tahay oo caqiidadiisu fiican tahay kaasaa ka wanaagsan sidaa daraaddeed ayay marka waxay tihi wala in lam yafcal maa aamuruhu la yusjananna walaa yakuna min asaakirin hadduuna samayn waxaan amray una zinada ku dhicin ballan waxaan ku qaaday inaan hoojiyo oo xabsi ku tuuro oo waxa weeye kuwa la dumeeyey uu ka mid noqo dhaartaa markay dhaaratay marka nabiyullahi yuusuf halkaa marka waxaa ka caddaatay inay naagti waa dhaaratay ma daynaya bay tiri hadduu wax walba sameeyo ballan waxaan ku qaadaya inaanu daynin maxaad marka yuusuf ow samaynaysa ile meeshii dhibaataa taalla oo naagtii waa dhaaratay oo waxay tihi ma daynaye maxaa xal a ah marka waxaanu u imaanaynaa qodobka koob iyo tobnaada odhanaya sabru yuusuf calayhi salaam calaa caajil alcuquuba can liddati alxaraam nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam oo doortay oo yidhi aniga in adduunka lay ciqaabo oo ciqaab igu dhacdo ayaan ka doortay inay waxa weeye xaaraan intaan ku dhaco ilaahay ii caroodo qaala ibn kair raximah llah ibn kaiir wuxuu yidhi wa kaana waxaad moodaa buu yidhi baqiyat annisaa'i xaradnahu cala asamci waaaca lasiidati waxaad moodaa buu yidhi dumarkii intii kale markii ay tiri iyadii wala in lam yafcal maa aamuruhu layusjananna walayakuna min asaakiniin haddii uuna dumarkii hortoodii bay ka qirantay oo waxay tiri anaa dalbaday anaana doonay hadduunan iga zinaysan oo waxa weeye ii teginna ballan waxaan ku qaadayana xabsi ku riday oo gebigiisa baana la arag markaasaad waxaa moodaa marka inay dumarkii kale yidhaahdeen war iska yeen oo waxa weye gabadhaan danteeda u fuli oo hadiidin sayadaadee waxa ay kaa rabta yeel ah, waxaan caqli lahayn wey oo diin lahayn oo gaalo ah oo waxba kala garanayn wey waa diiday marka yuusuf fa aba ashadd libaa wuu diiday ilaah bay iga tahay buu yidhi oo markaas ilaahay ujeensidi marka waxa weeye xabsi iyo dhibaato iyo mashaakil baa yimid ilaahay wuu beryey marka gacmaha u horsada oo waxa uu yidhi qaala rabbi sijnu axab qaala rabbi sijnu axabu ilaya mima yadcuunanii ilay ilaahayow aniga waxa aan jeclahay waxa ay iigu yeerayaan iyo xabsiga xabsigaan doortay wy xabsigaan laygu rido intaan zino ku dhici lahaa xabsigaa ii roon zinadaan waa ilaahay baa igu caroonaya laakiin xabsiga ilaahay igu caroon may wa ilaa tasrif canii kaydahun haddaadan iga leexin xumaantooda iyo makarkooda iyo dhibaatadooda asbu ilayhin waan u iilanaya oo waa u leexanaya oo belo-aadmi baan ahay oo waxa weye waxaa dhici karta inaan noqdo marka wa aku min aljaahiliin inaan waxa weye wax markii laiga badiyo maalin walba wax taagan cadaadiska laiga badiyo marka dambe inaan ku dhacaa suurtagala ilaahu iga leexi waxaan oo iga kacee bule ilaahay buu tala saarsaday ee waxa weye markii hore markuu horta caddeeyey inuu jecel yahay xabsiga iyo zinada xabsiga inuu jecel yahay oo waxa weye labadoodaa markay isku qabato macnaha ma aha inuu yuusuf mar walba leeyahay aniga xabsi baan rabaa inaan laiski kay xiro ee waxa weye markay isku kay qabsata buu leeyahay xabsi iyo zino xabsigaan doortay buu leeyay xabsigaa wanaagsan oo waxa weye xabsi baan doortay intaa markuu caddeeyey oo xabsigii doortay oo naftiisii wixii la wanaagsanaa caddeeyey ayuu haddana ilaahay tala saarsaday oo wuxuu yidhi ilaahay ilaahayow adaan ku tala saarsaday xumaantaan iga leexi dhibaatadaan iga leexi buy walihaada radiya yuusuf bisijni walam yarda biirtikaabi alfaaxisha macaasidii iyo faaxishadii iyo zinadii kama uu raali noqon laakiin wuxuu doortay oo ka raali noqday inuu xabsi galo sidaa daraaddeed ba culimmadu waxay yidhaahdeen low ukriha mu'minun cala alfaaxisha ow isijni tacayana calayhi sijnu walaa yartakibu alfaaxisha haddii qofka mu'minkaa lagu khasbo oo la yidhaahdo ama zina ku dhac ama waa lagu xiraya waa inaad xabsiga doorto wey leanna xabsigan waxaa dhici karta adduunyada wax yar inaad xiraatid in lagu soo daayo meeqaa maanta inta la xiray haddana berri la soo daayo waxaa dhici karta markaa muddoba haddaad xiraasid sanado laakiin zinada waa khatar wey haddaa mar zina ku dhacdeed oo ilaahay kuu caroodo hadda waxaa dhici karta adoo zinadii ku dhex jira in naftu kaa dhacdo oo adduun iyo aakhiraba aad khasaartid marka qaala ibnu jarir dabri waxau leeyahy leeyahay wa hada alkhabaru min allah yadulu calى ana imra'at alcaziizi qad caawadat yuusuf fi lmuraawadati can nafsi wuxuu kutusaysaa arrintaani nabiyullah gabadhii imra'atu alcaziiz inay yuusuf ay weli waxa weye sii daba joogto hal mar keliya ma ay hoorsan kamaba harinba waxayba sii wadaa oo sii doonaysaa oo ay ku sii dhaaranaysaa in ayna daynaynba maba daynayet arrintiiba waa caddaysatayba awel magaalada iyo waa tii warka la marmariyey oo waxa weeye la xishoonayeyba hadda warkeeda waaba cadaysatay oo waxay tihi ma badaynayo meeshuu rabaa ka dhaco ballan waxaan ku qaada inaana dayn oo waxa weye waaba daba joogaada haddii uuna samayn xumaanta aan ka rabana xabsibaan ku riday marka laba mid inaan xabsi ku rido oo aan la arag oo waxa weye una cid kalaba anficin iyo inuu waxa weye aniga ii tago wax ka dhexeeya ma jiraan bay leeda wuxuu yidhi marka ibnu jariir raximahullah walxabsu waxa weeye bu yidhi macnaha isagu ma dooran fakhtaara alxabsa buu yidhi iyo wixii ay wixii ay ugu yeertay inuu xabsi galo ayuu ka doortay zinadii oo wuxuu yidhi anigu zine iyo xabsi markay noqoto xabsigaan diyaar u ah oo ma gelayo zino ilaahay baana ka magan ee wuxuu leeyahay macnaha rabbi sijnu axabu ilaya mima yadcuunani ilay ilaahayu maaragtay xabsigaa ila ron oo xabsigaan jeclahay iyo waxa weye inay xumaanta igeeyaan alxabsu marka waa azijnu waxa weye macnaha waa xabsigii waa in waxa weeye xabsi la geliyo qofkii ayaa zijniga la yidhahda marka halkaa daraaddeed marka waxa weeye way leeyihin culummadu sida imaamu sudda iyo ibnu jariir iyo inuu qofka muslimka ahi sidaa nabiyullahi yuusuf oo kale inuu doorto weeye markii waxa weeye arrintaas ay ku timaado inuu waxa weeye cuquubada adduunyada inuu doorto wey waxa uu leeyahay maaragtay eh, ibnu qayim sidoo kale raximahullah waxa uu leeyahay ilaahay yuusuf laba arrimood oo halkaan imtixaana ayaa yuusuf ku timid xabsi oo cuquubatu dunya ah oo in la xiro iyo inuu zina ku dhaco markaasuu wuxuu doortay inuu waxa weeye xabsigii galo fakhtaara sijna cala alfaaxisha uma tabara'a ila allahi min xawlihi wa quwati xabsigiibu intuu doortay ayuu haddana markaa ilaahay wuxuu uga beri noqdo wuxuu yidhi ilaahu awood melihi oo xeelad melihi aan dadkaan isaga celiyo oo aan waxaan uga dhex baxo ilaahw iga badbaadi adigu xumaantaa oo naftaida waxa weeye adigu ikaalme ilaahayow wailaa tasrif canii kaydahunna asbu ilayhinna waaku min aljaahiliin aniga waxa weeye haddii aadan adigu icaawin oo iga leexin waxaan oo iga badbaadin waxba ma tari karo waan ku dhacaya khalad baan ku dhacaya oo waxa weye mashaakil baan ku dhacaya markaasaa ilaahay jawaabay oo ilaahay waxa uu yidhi faistajaaba lahu rabbuhu ilahay baa u e, e, ka ajiibay marka wuxuu leey marka ibnu qayim raximahullah haddaba waxaa la rabaa bu yihi qof walba naftiisa haddii uu tala saarsado khada buu ku dhacayo marka waxaa la rabaa qofku inuu ilaahay mar walba tala saarsado marka mar walba oo aad naftaada tala saarsatid bohol bay kaa tuuraysaa laakiin waxaa la rabaa inaad mar walba ilaahayga subxaana qaadirkaa ku abuurtay aad tala saaratid oo ilaahay ku dhegtid baa la rabaa oo xumaanta aad tiraad ilahay uga badbaad ilahay waa u jawaabo ilahay baa eh, marka eh, ka hadlayo waxa uu yidhi faاstajaaba lahu rabuh fasarafa canhu kaydahun ilaahay waa ka ajiibay ducadii nabiy llahi yuusuf leanna waa nebi ilaahay weeye nebiyadoo dhanna marka ilaahay baryaan ilahay waa ka ajiiba xumaantoodiina waa ka leexiyey faاstajaaba allahu marka liyusuf ducaahu fasarafa canhu ma araadat minhu imra'atu lcaziiz imra'atu lcaziiz gabadhii ninka uu qabay madaxda ah iyo waxa weeye wixii ay la doonto xumaana iyo dumarkii kale kulligood marka halkan qowlkan wuxuu kutusaya fasarafa canhu kaydahunna jamac baa laga dhiga halkaa marka waxay kutusaysaa inay dumarkii oo dhan yuusuf isugu tageen oo yidhaahdeen ajiib gabadhan waxa ay kaa rabto oo ay ku waaniyeen ayay halkaa kutusaysaa marka waa tu ibnu katiir inoo soo sheegay oo yidhi waxaad moodaa inay dumarkii oo dhanba ay ku waaninayaan war yuusuf oo xumaantaan same oo gabadhaan qanci halka ayuu marka ilaahay jamac ka dhigo wuxuu yidhi kaydahum dhibtoodii iyo makarkoodii dhanna ilahay waa ka badbaadiyey wa sarfu kaydihinna waxa weeye buu yihi ibnu qayim sarfu dawaaci quluubihin qalbiyadooda ilaahay inuu ka leexiyo horta naagtaa ninka roobsanaysa qalbigeedaba ilahay inuu ka tirtira ninkaan oo ilahay baa qalbigeedii ka tirtiray camalkii xumaaya ay wadina xagga uga leexiyey oo waxa weye markaa yuusuf waxa weeye kaba leexiyeyba waxaan iyo xumaantaan oo dhan inahu wa samiicu macnaha ilaahay wuxuu maqlayaa yuusuf marka uu baryayo alcaliimu biaxwaalihi wax walbana uu og yahay wey oo ilahay wax walba waa ogyahay halkaa marka markay arrintii gaartay oo waxa weeye qisadii halkaa marayso ayaa marka waxaa muuqatay markaa arrintii waa joogso weyday yuusuf gurigii buu joogaa waxa weeye naagtaana ma daynayso waana dhaaratay oo ballan bay qaaday inayna daynaynin maxaa xal a ah marka waxaa tashaday marka yuusuf waxaa tashaday imra'atu lcaziiz iyo ninkeedii markaasay waxay yidhahdeen aynu ninkaan xabsi ku ridna marka leanno naagtaani waa khasaartay magaaladii ku ceebowday danteediina ma helin oo dantay doonaysay ma ay gaarin dhibaatoo dhan baa ku dhacday marka waxay tidhi ninkaan waa in la xiro weeye marka marka waxaan imaanaynaa qodobka labiyo tobnaada odhanaya yuusuf calayhi salaam fi sijni yuusuf oo xabsi galay ayaynu marka halkaan kasii wadaynaa insha allahu tabaaraka watacaala qaala allahu tacala ilahi waxau yidhi uma badaa lahum min bacdi ma ra'w alaayaati layasjununnahu xataa xiin waxay markay arkeen calaamadihii oo arrintii u caddaatay ayay waa inaan horta bal ninkaan aanu muddo xirno marka ilaa iyo wakti aan xirno ibnu kasiir wuxuu leeyahay ay macnaha markay u caddaatay dahara lahu min alra'y macnaha markay arkeen arrintii markay u caddaatay oo bara'atu yuusuf ay arkeen oo in laga gerderan yahay ay caddaatay ayay waxay yidhaahdeen bal arrintu si ay u degto oo waxa weeye warkaani u qaboobo oo dadku u ilaawaan horta ninkaan hala xiro dadkana si ay markaa ugu qaataan dal dadku oo yidhahdaan ninkaan isagaa daalim ahaa marka hadduuna daalim ahayn maxaa loo xira marka labadaa arrimood oo waxa weeye khayaano ah ayay sameeyeen horta waxay yidhahdeen arrintaan dadku bal ha ilaaween ee ninkaan aynu xirno ko dadkana aan u muujino inuu isagu gardaran yahay oo naantaan laga reebi waayey oo laga celin waayey sidaa daraaddeed dembigiisii baa loo xiray ayay muujinayaan oo waxa weye markaas waxa weeye aynu xirna bay yidhahdeen laakiin arrintaasi waxay ahayd mimaa qadar allah yuusuf waxa ilaahay u qadaray oo qadar rabbiya oo asbaab iyo sabab baa meeshaan ka socota yuusuf hadhow xabsi intuu galo kabacdi oo xabsiga ka soo baxo isagoo waxa weye sharaf leh oo madax noqon doona oo gurigaan laga wareejiyo oo waxa weye masar oo dhan gacanta ku dhigi doona ayuu soo bixi doonaa marka sidaa daraaddeed asbaab baa meesha ka socota oo waxa weye asbaabta meesha ka socota daraaddeed ayaa arrintan waxa weeye ilaahay ugu qadaray wey abubakr ijazaari wuxuu leeyahay xafidahullah wuxuu leeyahay dahara lilcaziizi ey ninkii bo e, madaxda ahaa oo yuusuf markii hore iibsaday gabadhaana qabay iyo xaaskiisii ayaa waxa u caddaatay oo u muuqato ra'yiyan ula muuqatay markay arkeen yuusuf in laga gerderan yahay inay horta bal muddo xiraan oo baraa'adiisii iyo inuu beri yahay ay arkeen sida maaragtay qamiiskii dhabarka laga jeexay iyo markhaatigii eh, markhaati kacay iyo intaasoo dhan markay arkeen ayay yidhahaan bal ninkan horta aanu muddo xirno oo waxa weye si arrintu ay u qabowdo kabacdi markaa xabsigii baa la geeyey yuusuf calayhi salaam xabsi baa lagu tuuray oo waa la xiray wey halkaa marka yuusuf xabsigii markuu galay ayuu yuusuf wuxuu la kulmay marka laba wiil ayuu xabsigii la galay wuxuu yidhi qaala tacaala ilahi wuxuu yidhi wa dakhala macahu sijna fatayaan qaala axaduhuma laba wiil ayaa isku mar la soo xiray dadka maxaabiistaa ah waa aragteen qofkii maanta inta maanta la keenaba qol baa la wada geeyaa iyagaa saaxiiba oo waxa weye wada jooga oo intii kale iska xigsada maadaama isku wakti la keenay oo waxa weye ay iskumana meesha ku kulmeen oo labaduba waxa weye ay cusub yihiin labadii wiil baa marka riyooday oo waxa weye labadii wiil ayaa riyooday markaasa midkood wuxuu yidhi qaala axaduhumaa mid baa wuxuu yidhi inii araani waxaan is arkay acsiru khamra aniga oo samaynaya khamri wa qaala alaakharu inii araanii axmilu fawqa ra'sii khubsan ta'kulu dayru minhu kii kalena wuxuu yidhi waxaan arkay oo isku riyooday aniga oo madaxa ku wada khubus anoo ku wada rooti iyo waxa weye wixii rootiga laga sameynayay burki anoo madaxa ku wada cajiinkii iyo anoo ku wada iyo khubuski iyo rootiga iyo waxa markaasaan waxaa arkay buu yidhi khubuskii aan madaxa ku waday oo shimbiro cunayaan ya'kulu dayru minhu shimbir baa cunaysa nabi'naa bita'wiilihi ina naraaka min almuxsiniin noo fasir baa la yidhi waxaanu ku aragnaa dadka muxsiniinta ah oo wanaagsan inaad ka mid tahay qaala ibnu katiir waxau leeyahy raximahullah waxaa la yidhi labadaa wiil midi wuxuu ahaa kii biyaha iyo cabitaanka iyo khamriga boqorka siin jiray oo cabitaanka qaabilsanaa ka shaqayn jiray ayuu ahaa magaciisana waxaa la yidhi nubuwa ayaa la ohan jiray ayuu leeyahy kan kalena wuxuu ahaa khubaasuhu kii cuntada karin jiray oo jikada ku jiray oo qaabilsanaa raashinka magaciisana waxaa la yidhi buu yidhi waxaa la odhan jiray mujallaf melagga markaa meesha haystay ayaa wuxuu ku tuhmay markaa labadoodaba inay waxa weeye khiyaano sameeyeen oo sun ku dareen cuntadii ayaa lagu tuhmay marka waxaa la yidhi labadan wiil labaduba waxaa eh, eh, dad baa waxay ku yidhaahdeen baa la yidhi lacag iyo waxbaa la yda siinayaaye adiguna maanta cuntada waxaad ku dartaa sun adna waxaad biyaha iyo cabitaanka ku dartaa sun si labadaba una midna u badbaadin boqorku oo mar walba uu dhinto leanno hadduu cabitaankii cabana ha dhinto hadduu biyihii cabana ha dhinto si uu noo dhaafo arrintaas sameeya ayaa la yidhi oo waxa weeye lacag iyo waxbaa la siiy marka waxay leeyihin mufasiriintu waxaa markaas ay nebi eh, labadoodii marka riyoodeen oo labadoodii lasoo xiray labadoodii marka kii cuntada samaynayey suntiibuu ku daray baa layidhi kii cabitaanku waa baqay baa la yidhi oo kuma uu darin hadhow markii cuntadii la keenay arrintana waa isla ogaayeen raashinkii iyo cabitaankii markii loo soo dhigay boqorkii iyo madaxdii ayuu kii cabitaan ku hadlo wuxuu yidhi boqorow cuntadu waa sumaysantahay iska ilaali oo ha cuni xayawaan baa lasoo qabtaalay ey iyo waxbaa la keenay cuntadii baa la siiyey waa dhintay mid kalaa lasoo qabtoo biyihii baa la siiyey waxba ma noqon labadoodiiba waa la xiro waxaa la yidhi marka bal inta arrintoodu kala caddaanayso ha la xiro horta labadoodaba xabsiga saasay kusoo galeen ayaa la leeyahay oo waxa weye ay ku yimaadeen yuusuf bay marka arkeen markay ku riyoodeen habeenkii arrintii yuusuf baa isku maalin lasoo xiray marka markay arkeen ru'yadii oo caawa ku riyoodeen ayay yuusuf maalintii u yimaadeen subaxdii markaasay arrintii u sheegayaan markay arkeen nin wanaagsan inuu yahay oo aadaabtiisa iyo waxa weeye samtigiisa quruxdiisa wanaagiisa salaadiisa cibaadadiisa markay arkeen ayay yidhahdeen innaa naraaka min almuxsiniin noo sheeg arrintaas marka waxay leeyihin culummadu hal hameyn bay wada arkeen wuxuu arkay baa la yidhi midkaan maaragtay cunto kerinay cabitaanka qaabilsanaa waxaan ku riyooday bu yidhi aniga oo waxa weeye inta casiirkii shiidaya khamr iyo wax samaynaya inabkii iyo oo waxa weye diyaarinaya oo waxa weye maaragtay u keenaya boqorkii ayaan ku riyooday bu yidhi waana ka rawaaxira kan kalena wuxuu yidhi waxaan ku riyooday aniga oo inta cunto samaynaya oo rootigii iyo khubuskii inta diyaariyey madaxa ku wada oo shimbiri madaxayga ka cunayso ayaan arkay bu yidhi markaasuu waxa weye la hadlay nabiyullahi yuusuf calayhi salaam waa u jawaaba wuxuu yidhi qaala laa yaatiikumaa dacaamun turzaqaanihi ilaa naba'tukumaa bitaawiilihi qabla an yaatiyakumaa waxaan idiin fasirayaa buu yidhi waan idiin fasirayaa inta aynan idin imaanin oo waxa weeye cuntada la idiin keenin ayaan idiin fasiraya daalikumaa mimaa callamanii rabbii taasi waa cilmigii ilaahay i baray oo waxa waataynu soo marnay ilaahay wuxuu ku barayaa min ta'wiili alaxaadiid ilaahay baa baray marka ru'yadii iyo sidii loo fasirayey inii taraktu buu yidhi marka halkan wuxuu u dhexgeliyey wuxuu u caddeeyey intuunan horta u fasirin ayuu dacwo kaga faa'iidaystay marka nabiyullahi yuusuf calayhi salaam oo xiran oo xabsi ku jira oo haddana dacwo ugu yeeraya ayaa halkaa markaa kaaga caddaanay wuxuu yidhi marka halkaas ayuu markaa wuxuu ku yidhi inii taraktu millata qowmin laa yu'minuuna billah waxaan ka tegey buu yidhi dadkii gaalada ahaa oo waxa weeye jaahiliga ah oon ilaahay rumaysnayn anigu waan isaga tegey bu yidhi oo waxa weye waan ka soo dhaqaaqay oo waan ka soo tegey qoomkii gaalada ah waan ilaahay rumaysnay watabactu waxaan raacay millata aabaa'i aabbayaashay diintoodii baan raacay oo aabbayaasha waa kuwe ibraahima wa isxaaqa wa yacquuba ibraahim iyo isxaaq iyo yacquub diintii saxdahayd ayaan raacay buu yidhi oo nebiyadaas ayaa aabbayaal iyo aad buu yidhi ma kaana lanaa an nushrika billahi min shay nooma haboona buu yidhi noomana suubana inaanu shirki ilaahay u samayno oo aanu cid kale ilaahay la wadaajinno annaga nooma haboona buu yidhi dalika min fadli illahi calayna wa cala annaas dalika min fadli illahi calayna waa fadli iyo wanaag ilaahayna siiyey buy wa cala annaasi dadkiina waxa weeye hanuunkaa iyo wanaaggaasaanu gaarsiinaynaa iyo fadligaa walaakina aktara annaasi laa yashkuruun intooda badan laakiin dadkii ilaahay ku shukri naqi ibn kasiir wuxuu leeyahay macnaheeda waxaa la yidhi macnaheedu waxa weeye qowluhu marka uu leeyahay waan idiin fasirayaa laa yaatiikumaa dacaamun tursaqaani ilaa naba'tukumaa bita'wiili macnaheedu waxaa la yidhi laba qowl waxa weeye bay yidhahan qaar qaar waxay yidhahdeen mahmaa ra'aytumaa min xulum riyo kastoo ad aragtaan ood ila timaadaan waa idiin fasiraya qaarna waxay yidhahdeen macnaheedu waxa weeye waxaan ru'yadan idii caddaynaya oo idiin sheegaya intaan cuntada laydii keenin oo raashinka qadadaba intaan la gaarin oo waxa weeye xabsiga waar dadka cuntada loo geey war intayna cuntadiiba idii keenin qowlkaasaa marka daahira oo waxa weeye adilo e, daahirka aayaddu keenaya ee macnaha intaynan imaanba dadkii cuntada idii keeni lahaa baa idii fasiraya ama haydii idii xumaado ama haydii idii fiicnaado qof walbana wuxuu la kulmi lahaa waan u sheegay markaasuu halkaa marka markuu gaaray ayuu u caddeeyey waxa uu yidhi marka halkaasi waxay la macno tahay qawluhu tacaala nabiyullaahi ciisa markuu qoomkiisa ku lahaa wa unabbi'ukum bima ta'kuluuna wama tadakhiruuna min buyuutikum waan idiin sheegayaa waxa aad cunaysaan iyo waxaad qarsanaysaan oo guryihiina ku qaranaysaan labadaba waan idiin caddaynaya waa tula halkaa marka markay leanna waa nebi weeye ilahay ba u waxyoonay wa qaala lahuma markaasu wuxuu ku yidhi arrintaan idiin sheegayana ma aha inaan aniga eh, sixirow ahay ama waxa weye aan jeebkayga kala soo baxaye waxa weye waa min tacliim illaahi iyahay ilahay baa i baray wey oo waxa weye waa diin ilaahay i baray iyo caqiida saxiixa liannii mu'minun bih leannao mu'min baanahay qofka mu'minkaana ilaahay waa wanaajiya waxaan raacay diintii aabbayaashay buu leeyahy iyo awowayaashay noomana sugnaanin inaan shirki ilaahay u samayno sidaan idinku aad samaynaysaan oo kale leanno ilaahay baa anagana hanuuniyey dadkiina hanuunkaasaan ugu yeerayna intaasoo dhan oo wanaaga markuu u sameeyey ayuu marka tawxiidkii ugu yeeray marka markuu u caddeeyey caqiidadiisii iyo wanaaggiisii iyo waxa weeye inuu ilaahay rumaysan yahay ayuu tawxiidka ugu yeeray marka markaas ula kala baxay dacwo tawxiid sidoo tawxiidka ugu yeeray oo waxa uu yidhi yaa saaxibaya sijni markuu e, horta e, sanamyadiibuu horta e, waxa weeye uu aad iyo aad u ceebeeyey waxa qaraha aad iyo aad buu u liiday oo wuxuu ku yidhi yaa saaxiibaya sijni labadan wiil oo waxa weeye xabsiga aan ku saaxiibnayo aarbaabun mutafariquuna khayrun am illaahi alwaaxid alqahaar ma ilaahyo fara badan oo kala baxbaxsan oo fara badan oo iskhilaafsan miyaa khayr badan mise ilaahigii keliya oo keligii ahaa xoogga badnaa wax walba muqiininayey miyaa khayr badan wey ma tacbuduuna min duunihi ilaa asmaa'un samaytumuuha waxaan aad caabudaysaan wax kale maaha waa magacyo beena oo idinku aad ku been abuurateen magac un baad isaga bixiseen ibnu qayim markuu halkaa fasiraya waxa uu leeyahay waxay la mid tahay macnaha idinkaa magacaan isaga bixiyey hadduu qof maanta intuu basal soo qaato oo duubka ka fiiqo uu yidhaahdo waxa weeye hilib baan cunay oo u bixiyo maaragtay basasha qubkeedii uu yidhahdo waa hilib hadda waxaa laleeyahy hilib ma ad cunine adaa magaca u bixiye waxaad cuntay ma jirto ama waxa weye qofkii ciid inta ka dharga yihahdo khubus baan cunay iyo rooti miyay suurtagal tahay saas oo kale ayay la mid tahay qofkii caabudaya waxaan ilaahay ahayn wuxuu isagu magac isaga bixiyey ayuu waxa weeye la yimid wey waxa weeye antum wa aabaa'ukum idinkii aabbayaashiin baa u bixiye ilaahay wuxuu ku soo dejiyey oo ilaahay u bixiyey diin ilaahay ku soo dejiyey midna ma aha wey ma nazla ma anzala allahu biha min suldan wax xujaa ilaahay kuma soo dejin in ilxukmu ila lilah xukumka ilahay baa iska lemi ay huwa almutasarifu fii khalqi ilaahay baa suu doono addoommadiisa iyo khalqigiisa iyo koomkiisa ugu ugu tagrifala ilaahay baana iska leh haddaba waxaan aad samaynaysaan oo baktiga ah oo waxa weeye shirkiga ah waxba kama jiraan wey amara an laa tacbuduu ila iya ilaahay wuxuu amray in isaga maaha cid kale aan la caabudin waxdahu laa shariika lah haddaba cid kale ha caabudinine dalika diinu alqayim ay diinta toosan almustaqiimu toosan oo siraadkii ilaahaya wakaa wey wuu caddeeyey walaakina aktara naasi laa yaclamuun dadka intooda badani ma garanayaan laa yafhamuuna walaa yahtaduuna kuma hanuunayaan leanna hidaayada ilaah baa haya oo qofkaan ilaahay hanuunin cidna ma hanuunin karto haddaba dacwadaani uu u jeediyo tawxiidka ugu yeeray fii gaayati alkamaal bay ahayd leanno aad bay qalbigooda iyo niyaddooda nimankaana waa murugaysan yihiin dhibaataa haysa dhibaatadan wixii ay kaga bixinaayeen bay raadinayeen xabsi iyo dil iyo mashaakil ayay ku jiraan haddaba ninkaana waxay arkeen nin aad iyo aad u wanaagsan inuu yahay oo waxa weeye aad iyo aad ayay waxa weye qalbigoodu niyad ugu hayaa markaa inay waxa weye ay raacaan waxaan uu leeyahay iyo dacwadaan ugu yeerayo aad bay u xiisaynayaan markaa uma lama qaama bima wajaba calayhi wa arshada markii uu waajibkiisii gutay oo dacwadiisii gutay oo uu ugu yeeray tawxiidkii iyo caqiidadii oo u caddeeyey waxaan ay ku sugan yihiin inay baatil tahay ayuu markaa wuxuu u soo noqday oo uu hanuuniyey oo dariiqii xaqa aha uu tusay ayuu markaa wuxuu u soo noqday inuu marka ru'yadii u fasira marka qaala wuxuu yidhi yaa saaxibaya sijni ama axadukumaa fayasqii rabbahu khamraa waa ninkii saaqiga ahaa wey oo yidhi waxaan ku riyooda anoo khamri waraabinaya boqorkii wuxuu yidhi ninkaasi waa la sii daynaya lama dilayo waana badbaadayaa hadhowna boqorkiisii iyo shaqadiisiibuu qabsanaya oo meeshiibuu ka sii wadayaa khamrigii iyo wixii awlow ku jiray ayuu sii wadayaa wey wa ama alaakharu kan kale oo cuntadii ha ninkii khubiska ku riyooday shimbiruhu cunayeen fa yuslabu waa la dilayaa wey tiirkaa lagu xirayaa markaasaa la tooganaya markaasaa looga tegayaa halkaa isagoo tiirka ku xiran shimbirihii baa cunaanaya fata'kulu tayru min ra'si madaxiisa iyo maskaxdiisa ayaa shimbiruhu dhuuqayaan oo eber ka dhigayaan halkaasaa waxa weye qofkaasi ku dhimanaya wey waa khubaaskii wey waa kii cuntada karinay qudiya alamru aladii fiihi tastaftiyaan waa la xukmiyey buyi wixii aad weydiinayseen arrintaasi waa dhama aayaddaa waxay kutusaysaa marka qudiya alamrudaas waxyi min allah inay tahay leanna waxa weye wuu jasmiyey nabiyullaahi yuusuf ru'yadii ma odhan insha allahu saasay noqonaysaa laakin wuu jasmiyey oo wuxuu yidhi qudiya alamru arrintii waa la xukmiyey qadar rabbi bay ku dhacday adna waa dhimanaysaa adigana ma badbaadaysa ay waqaca laa maxaala sidaa daraaddeed baa xadiis ku sugnaaday alru'ya calaa rijlin daa'ir maa lam tucabar fa idaa cubirat waqacat ru'yadu waxa weeye mar haddii la cabiro oo la fasiro oo la ta'wiiliyo waa sida u dhacday wey haddii qof fasir yaqaan uu fasiro sidii bay noqonaysaa insha allahu tabaaraka watacaala tacaala laakiin nabiyullahi yuusuf ru'yadaani sida uu u fasiray waa waxyi min allah weye leannahu wuxuu yidhi qubiya almru waa la xukmiyey buu yidhi oo arrintaani waa xukumsan tahay arrin dhacday wey xadiidkaana imaamu axmed iyo ayaa wariyey abu daawuud iyo waa xadiis saxiixa weye iyo tirmidi iyo ibnu maaja iyo waa xadiis saxiixa sheekh albani ku saxiixiyey maaragtay fi sunani abi daawud iyo fi sunani tirmidi iyo ayuu ku saxiixiyey iyo jaamic sakiir iyo silsilata axaadiis saxiixa iyo axaadiis saxiixa wey halkaa marka waxaa ka sugna ka caddaatay mar haddii ru'yadii la fasiro oo la ta'wiiliyo sideedii ku imaanaysaa oo way dhacaysaa hadduu ilaahay doono wey ibnu katiir waxau leyahy raximahullah waxaa laga weriyey qowlkan marka uu fasirayo qudiya alamru aladi fiihi tastaftiyaan ayaa waxaa la leeyahay cabdullahi ibn mascuud iyo waxay yidhaahdeen iyo mujaahid iyo intay u yimaadeen hameenkii markay joogeen ayay maalintii dambe u yimaadeen waxay yidhahdeen weli waxba maanu arag maxaa dhacay markaasuu yidhi qudiya alamru aladi fiihi tastaftiyan arrintii waa la xukmiyey saan idinku sheegay bayna u dhacaysaa iska suga waxbaa degdeginine halkaa waxay nooga caddaatay nabiyullahi yuusuf xabsigii inuu galay wiilashaasna waxa weye xabsigii ay la galeen markaana waxa weeye uu tawxiidkii iyo caqiidadii ugu yeeray haddaba qofka muslimkaa ah waxaa la rabaa meel walba uu joogo inuu caqiidada iyo tawxiidka dadka ugu yeedho ee xabsi markuu galo ama dhibaato galo uuna oran bes weeye aniga ay dhamaato meel baan iska fariisanay qodobka saddexiyo tobnaad baan usoo gudbaynaa oranaya yuusuf calayhi salaam ya'khudu bilasbaabi almashruuca lilkhuruuji min asijni yuusuf oo xaawilaya oo ku dadaalaya siduu xabsiga uga bixi lahaa oo asbaab sharciga samaynaya ayaynu halkaana ka soo qaadaynaa haddii rabi idmo wa qaala ilahay qaala tacaala ilahay waxa uu yidhi wa qaala liladii danna anahu naajin minhuma dkurnii cinda rabbik faansaahu shaydaanu dikra rabbi falabita fi sijni bidca siniin ilahay aayaddaa wuxuu inoogu sheegay nabiyullahi yuusuf calayhi salaam wiilkii uu isir waa badbaaday oo waxa weeye waa kii saaqalmelik ahaa oo la yidhi adiga lagu dili mayo waa lagu sii deynayaa ayuu waxa uu ku yidhi oo u caddeeyey waxa uu yidhi warniyow markii aad baxdid oo boqorka u tegtid u sheeg arrintayda boqorka oo dhibaatadani haysa iyo dulmiga laygu soo xiray iyo gardarrada u sheeg ibnu kasiir marka wuxuu leeyahay nabiyullahi yuusuf wiilkii buu la hadlay wuxuu yidhi warniyow markaad baxdid oo boqorkaa u tegtid oo waxa weeye idkurnii cinda rabbika waxaa laga wadaa boqorkaaga marka eh, rabbi waxaa lagu idlaaqaa sayidka ayaa la yidhaahdaa marka laakiin innaga diinteenna waa la nahiyey oo nebiga axaadiis baa ku sugnaatay uu yidhi qofkiina yuu odhan maaragtay eh, isqi rabbaka iyo maaragtay adcim rabbaka iyo waxa laakiin waa inuu yidhaahdo sayidii iyo mawaalaaya iyo waxa weye lama oggola marka diinteenna hana odhan baa la yidhi addoonkaaga cabdii iyo ha odhanin marka lama oggola oo waxa weye waa mamnuuc oo diinteenna waa lagu nahiyey sida imaamu nawowi uu ku sharaxaya axaadiista wuxuu leeyahay culummadu waxay yidhahdeen maqsuudku waxa weeye nahyu lmamluuki an yaquula lisayidihi rabbi qofka addoonkaa lama ogolo inuu rabbi eh, eh, sayidkiisa yidhaahdo rabbi waa mamnuuc leanna ilaahay baa cid walba rabbi u ah oo rabbinimo kale lama ogolo wey midda labaad qofkii waxa weeye isagana waa laga nahyey inuu waxa weeye addoonkiisi uu yidhaahdo maaragtay cabdi eh, iyo lama ogola waa inuu yidhahdo maaragtay wiilkaygii iyo maaragtay eh, eh, eh, gabadhaydii iyo waa inuu yidhahdo ghulaamii iyo ayaa layna baray oo lama ogola halkaa wey marka wuxuu ka wadaa boqorkaaga markaa utegtid u sheeg arrinta iyo dulmiga laygu xiray ama qowluhu faansaahu shayaan fa ansaahu dikra rabbi maxaa laga wadaa ay fa naajiya ninkii la sii daayey oo badbaaday shaydaankii baa ilowsiiyey wasiyadii uu la soo dardaarmay yuusuf oo uu ku yidhi usheeg boqorkii uma uu sheegina waa iska aamusay waa ilaawi markaasuu nabiyullaahi yuusuf dhowr sanoo dambe meeshii kusii jiray marka saasay rajaxayaan culumo badan ibnu kathiir iyo mujaahid iyo kulli saasay rajaxayaan oo wasiyadii way diideen wey ee uu ilaawey wey laakiin culumo kale waxay rajaxayaan sida ibnu jariir iyo inay tahay fa ansa shayطaanu yuusuf calayhi salaam dikra rabbi yuusuf ayaa wuxuu ilaawey shaydaan baa ilowsiiyey inuu ilaahay baryo oo unan cid kale waxba ka doonan leanna waxa weeye qof kale markuu u eed sheegtay ilaahay buu waxa weeye uu ilaawey markaasuu cid kale oo boqorkii ayuu nafbiday oo waxa weeye uu u eed sheegtay ayay ka wadaan marka waxaa laga wadaa ni halkan qowluhu fa ansaahu shaydaanu dikra rabbi yuusuf baa laga wadaa bay yidhahdeen qowlka ayaa marka ibnu jariir iyo abubakr aljazaa'ir iyo culamo badanna rajaxayaan oo waxa weeye ay leeyihiin qowlkaasaa sawaabtaa oo waxa weeye nabiyullaahi yuusuf weeye ninka wax ilaawey sidaa daraaddeed ayuu fa labita fi sijni bidca siniin marka qowlka daahirkaa wuxuu keenayaa fa ansaahu shaydaanu ninka wax ilaawey inuu yuusuf yahay ayaa la ayay maaragtay daahirku keenaya bidca siniinna waxaa laga wadaa ay dhowr sano saddex sano ilaa sagaal sano inta udhaxaysa weeye qowlka ugu raajaxsan laakiin aqwaal badan baa isagana ku jira oo waxa weye culummadu ay ku dardarayaan laakiin sida saxiixa siduu ku soo arooray xadiidkii aliimaanu bidcun wa sit wa situuna shucba bidcun marka xadiidkaas saxiixa oo bukhaari iyo muslim iyo ay wariyeen ayaa ku soo arooray sidaa daraaddeed marka bidciga waxaa laga wadaa maaragtay dhowr sano dhowrkaasana marka toddoba sano maaragtay saddex sano ilaa sagaal sano inta udhexaysa wey bidcigu marka waa nooca ah. marka wuxuu leeyahay ibn ibnu kahiir raximahullah wuxuu halkan ku keenayaa xadiis uu weriyey maaragtay ibnu jariir iyo oo waxa weeye odhanaya lowla alkelima allatii qaalaha qaala yuusuf uu yiri maa labita fi sijni duula maa labis xadiiskaasi waa daciif weyn oo nin matruugaa ah ku jira oo waa daciif laakiin waxaa sugan xadiis saxiixa oo cabdullahi ibni cabaas laga weriyey oo nebiga ka werinayo ou leeyahay cajibtu lisabra yuusuf nabiyullaahi yuusuf sabirkiisii baan la yaabay marka wuxuu leeyahay haddii xabsiga markii looga yaray oo la yidhi maaragtay soo bax eh, markii ru'yada uu fasirayay boqorka waa inoo imaan doontaa nebigu wuxuu leeyahay haddaan anigu ahaan lahaa ilaa xabsiga la iga saaro ma fasireen waxaan kaloo kusuga ku sugnaa marka xadiidka markii la yidhi soo baxna oo xabsiga ka soo baxna rasuulkii loo soo diray ninkii loo soo diray haddaan anigu ahaan lahaa ma celiyeen macal macalshaahidkaan hadda u keenayna waxaa weeye walowla alkelima lamaa labisa fi sijni kuma uuna sugnaadeen xabsigii intii uu ku jiray hadduunan kelimadii oran yabtagi lfaraja min cindi gayr illah inuu xabsigan ka baxo iyo dhibaatadan ayuu cid kale ka dalbaday oo cid kale ka doonay oo waxa weye inuu ilaahay ku sugnaaday ahayd maadaama uu nebi yahay inuu meel kale u dhaqaaqa ma ahayn ee ilaahay inuu baryo ayay ahayd wey xadiidkaasaa saxiixa oo sheekh albani ku saxiixiyey fi saxiix aljaamic oo waxa weye imaam dabrani baa weriyey iyo silsilati axaadiis saxiixa ayuu ku saxiixiyey haddaba halkaa waxay nooga caddaatay marka nabiyullahi yuusuf weeye ninka ilaawey oo waxa weeye haddaba xabsigii muddo ku jiray waa nabiyullaahi yuusuf weye calayhi salaam bidca siniinna waxaa laga wadaa dhowr sano wey oo waxa weye waa dhowr sano sidaa xadiidkaas inoo caddeeyey oo waxa weeye eh, maratay aayado qur-aanna ku sugnaadeen bidca siniin taasaa laga wadaa waa dhowr sano wey dhowrkaas marka culimmadu waxay leeyihiin toddoba sano buu ku jiray xabsigii ayay leeyihiin ama sidoo kale ibn cabaas eh, ninka la yidhaha ibnu xibbaanna waxa uu wariyey xadiid uu saas oo kale yuusuf eh, qisadaa yuusuf uu ka warinayo ayuu wariyey oo nebigu uu leeyahay raxim allahu yuusuf lowla alkalimatu alatii qaalahaa idkurnii cinda rabbik ma labita fi sijni ma labita xabsiga kuma uuna jireen intaas waxa weeye haddii uunan oran kelimadda haddaba waxay kutusayaan axaadiidta iyo aayadahaas kulli waxay kutusayaan nebiyullahi yuusuf arrintaa inuu ku khaldamay oo waxa weeye ay ahayd asalku maadaama nebi uu yahay inuu ilaahay ku kalsoonaado uunan meel la u leexan oo ilaahay keliya baryo uunan cid kala baryin ayay ahayd weyn sidaa daraaddeed marka ayuu bidca siniin kusii jiray xabsigii oo waxa weye uu kusii jiray toddoba sano oo dambe oo ciqaab looga dhig qadar rabbina way ahayd oo ilaahay baa waxaan qadaray wey waxaanu usoo gudbaynaa marka qowlka afar iyo toban qodobka afar iyo tobnaad oo odhanaya yuusuf calayhi salaam yucabbiru ru'ya almelik boqorkii markaa meesha haystay ilahay waxuna leeyahay qaala allahu tacala ilahy wuxuu yidhi wa qaala almeliku inii araa sabca baqaraatin simaanin ya'kuluhunna sabcun cijaaf ay macnaha aayadahan ilahay wuxuu inoogu caddaynayaa boqorkii markaa meesha haystay waa rayaan ninka la yihaahdo wey oo waa xilligii yuusuf la xiray ayaa marka waxaa dhacday inuu ru'yooday ru'yo arkay habeenkii markuu seexday toddoba saca oo buurbuuran iyo toddoba caata ah ijaas caata ah oo waxa weeye ibere eh, oo cunaya toddobadii buura ayuu ku riyooday wa sabca sumburaatin iyo iyo waxa weeye mirihii oo beertii soo baxday oo toddoba qoqoyan oo qurux badan oo cagaaran iyo toddoba qalalan markaasuu wuxuu ku yidhi yaa ayuha almelow aftunii fii ru'yaaya in kuntum ruya tacburuun nimankii boqoradii eh, nimankii meesha jooga oo madaxda ayuu wuxuu ku yidhi ii fasira ru'yadan haddii aad waxa weeye garanaysaan oo ru'yo si loo fasira aad taqaaniin arrintan fasira marka qaar waxay yidhahdeen adqaafu axlaamin macnaha waa wax isku dhex yaacsan wey waxa weeye eh, waxaad habeenkii axlaam ee aru'ya almukhtalita ru'yo khariban wey oo khalada oo ru'yo lahayn oo isku dhex yaacsan oo waxa wey isku dhex jirta oo waxaani waa qarawe ru'yo maaha bay leeyihi wamaa naxnu bita'wiili alaxlaami bicaalimi mana naqaan annagu waxyaalo qarwa ma fasiri karno wax saxa ah haddaa keeni lahayd waa kuu fasiri lahayn laakiin waxaan khaladka ah hor meelaha la aad bayra waxaa xusuustay markaa ninkii waxa weye la soo daayey oo muddo ilaawey ayaa arrintii xusuustay yuusuf buu xusuustay oo waxay yidhi markaasu wuxuu yidhi ilahay waxuu yidhi wa aladii aladi najaa minhuma labadii wiil kii la soo daayey oo badbaaday ayaa wuxuu yidhi wadakara bacda ummatin ana unabiukum ana unabi'ukum bita'wiilihi faarsiluun anaa markuu xusuustay muddo ka bacdi oo muddo la joogay oo ilaaway ayuu wuxuu war hadduu xusuustay ru'yadii yuusuf u fasiray ayuu ku soo xusuustay ru'yadaan markuu maqlay markaasuu yidhi anaa idiin sheegaya oo idiin fasiraye aniga idira waa soo direen marka yuusuf buu u yimi yuusufu ayuha sidiiqu aftinaa fii sabci baqaraatin simaanin yaakuluhuna ila akhir alaayaat marka wuxuu leyahy ibn kair raximahullah asbaabtani waxa weeye jumlati asbaabi khuruuji yuusuf alayhi salaam min asijin sababtii ru'yadaani waxay ahayd sabab bay u noqotay yuusuf uu xabsiga kaga soo baxo ayay sabab u noqotay leannu ninkaani markuu ruyooday boqorkaa oo ru'yadii uu uga sheekeeyey nimankan madaxdaa oo la fadhiyey wasiiradii iyo nimankii khatarta ahaa waxay yidhahdeen abqaasu axlaami ay ikhtilaadu min alleyl axlaam min alleyl oo waxaad habeenkii isku qarowday weeye wax ay leedahay qaybaha ma jirto waxaan ru'yana ma aha wax khariban wey markaas ay saa yidhaahdeen ayaa wiilkii yarkaabaa marka la jooga haatan uu khamrigii waraabinayo waa wiilkii waa shaqaynaya khamrigii iyo wixii buu waraabinaya markaasuu xusuustay oo uu garto markay yidhahdeen wamaa naxnu bita'wiili alaxraami bicaalamiin fa cinda dalika tadakara naaji waa xusuustay marka ninkii ilaahay uu badbaadiyey oo xabsiga laga soo badbaadiyey oo ru'yadii yuusuf markii hore ufasiray ayaa xusuustay marka ilahay baa marka waxaan ugu talagalay waa min taqdiir ilaahi wey walahu lxikmatu lba'le mar alla markii uu maqlay marka ru'yadii melega oo boqorkii oo uu arkay nimankaani inay ka caajiseen oo ayna fasiri karin ayuu wuxuu yidhi war aniga i amra oo idira oo amar isiiya iskama tegi kara ille waa addoone aniga idira buu yidhi aniga ayaa waxa weeye arrintaas soo caddaynaya ilaahay wuxuu yidhi marka wadakara bacda ummatin qaar macnaha waxa weeye baa la yidhi bacda ummatin ay macnaha bacda zamanin muddo ka bacdi ay muddatin marka waxaa jirta e, mujaahid oo kale wuxuu akriyey oo qiraa'a jirta bacda ummahin bacda umhin umhin macnaha bacda nisyaanin ilo weye marka ummihin markii la yidhahdo oo ha laga dhigo waxa weeye waa nisyaan waa ilow marka amahina way noqotaa ama umahin labadaba waa layahay marka sidaa daraaddeed waxa weye waa ilow wey kama qaala shaacir amihtu wa kuntu laa ansa ay macnaha waan ilaawey marka ilowna way noqotaa muddona way noqotaa zamaanna way noqotaa labadaba way noqotaa bay culimadu leeyihiin oo labadaba waa lagu fasiray markaasu wuxuu yidhi aniga idira oo yuusuf dira wuu tegey marka yuusuf buu u tegey oo wuxuu yidhi yuusufu ayuha sidiiq wuxuu ku magacaabay kelimad aad iyo aad u wanaagsan run buu yidhi leanna marka hore waatu intuu u fasiray uu ku badbaaday war ninkaagaan runta sheegi jirayo waxa weeye noo sheeg aftinaa noo fatwo fii sabci baqaraatin simaanin toddoba saca oo buurbuuran yaakuluuna ay cunayaan sabcun cijaafun toddoba caata wa sabci sumburaatin iyo waxa weeye toddoba sabuula oo waxa weeye cagaaran iyo toddoba yaabisa lacallii arjacu ila annaasi lacallahum yaclamuun waxaad mudanahay markaa haddii aad ii sheegtid inaan dadkii u geeyo marka ay ku camal falaane noo fasir arrintan qaala ibnu kasiir wuxuu yidhi nabiyullahi yuusuf calayhi salaam cilmigiisii iyo wanaaggiisii waxba kuma kuma xujaynin horu uga fasira wax uu ku xujeeye ma jirto leanna ma odhan xabsigaa laga saar ma odhan waa anigii awal kuu fasiray maxaad ii ilowday ballantaydii waxba kuma xujaynin wuxuu yidhi markaasuu u fasiray oo waxa weeye wuu u caddeeyey wuxuu yidhi markaa waxaa idin imaanaysa toddoba sano oo barwaaqo ah tasracuuna sabca siniina da'ban fama xasadtum fii sumbuli eh, fadaru'u fii sumbuli wuxuu yidhi toddoba sano oo barwaaqaa ayaa idin imaanaysa toddobadaa sanoo barwaaqadaa marka idii timaado oo waxa weye aad beerataan beeraha midhaha ka soo baxay aruuriya oo waxa weeye sumbulkiisa inta u daysaan oo oo qashinka yaan laga daadine meel hala dhigo oo waxa weeye daaye oo xifdiya ilaa qaliila mima taakuluun wax yar aad cunaysaan mooye haddana markaa waxaa imaanaya uma yaati min bacdi dalika sabcun shidaadun ya'kulna maa qadamtum lahuna ilaa qaliila mima tuxsinuun wax yar oo aad hagaajiseen mooye intii kaleo dhan way baabiinaysaa abaar adag baa imaanaysa toddoba sana inta timaada eber ka dhigaysa markaa wixii aad horay u keenteen oo dhan halkaa marka culimmadu waxay ku leeyihiin sida abubakr zizaariya uu ku fasiraya wuxuu leeyahay macnaha taas waxay daliil u noqonaysaa masaalixda in ay wanaagsan tahay oo qofku almasaalix mursala waxyaalaha la yidhahdo sida waxyaalaha lagu xifdiyo diinta iyo nafta iyo caqliga iyo maalka iyo in la xifdin karo amaa qowluhu eh, mima tuxsinuun ay macnaha in wax la kaydsan karo oo qofku sanad dhan wixii soo socda ama toddoba sano iyo waxa soo socota inuu kayd samaysan karo oo ilmihiisa iyo reerkiisa uu biilka u kaydin karo ayaa halkaas ay daliil u tahay wey oo raashin badan aad guriga dhigan kartid oo aynan ahayn wax tawakulkii ka hor imaanaya inayna ahayn bay kutusaysa haddaba halkaa wuxuu u caddeeyey marka toddoba sano markii ay waxa weeye e, e, doog heshaan oo barwaaqowdaan oo ilaahay u ida barwaaqeeyo ayaa waxa idinkaga daba imaanaysa toddoba sano oo waxa weeye abaara oo halaag iyo dhibaata oo wax walba baabiinaysa toddobadaa sano marka waxaad samaysaan buu yidhi wixii toddobada barwaaqada ah xoolaheedii aruuriya kaydiya meel fiican dhiga si toddobada dambe loogu badbaado kabacdi markaasaa waxa imaanaya buu yidhi sanad barwaaqa oo uma yaati min bacdi dalika caamun fiihi yuqaatu nnaas markaasaa sanad barwaaqaha imaanaya buu yidhi kabacdi markaa oo beeruhu baxayaan oo miruhu baxayaan oo waxa weeye aad barwaaqoobaysaan ayaa la idinku khatimayaa sanadkaa dambe wey waa sanadka shan iyo tobnaad wey ayaa halkaa marka idii imaanaya wey wa fiihi yacsiruun ay macnaha casiirkii iyo wixii aad awal qasan jirteen oo dhan ayaad helaysaan markaa halkaa marka waxay inooga caddaatay nabiyullahi yuusuf calayhi salaam ru'yadii waa u fasiray nimankiina waa fasiri waayeen oo waxa weeye fahamkiisa iyo cilmigiisa iyo wanaagga ilaahay siiyey leannu ninkaa waa nebi wey ilaahay baa u waxyoonaya wuu u fasiray waa u caddeeyey haddana markaasuu wuxuu ugu daray waano iyo waxa weeye dariiqii ay uga badbaadi lahaayeen dhibaatadaasoo dhan ayuu tusay wey oo waxa weeye ku waaniyey oo saas sameeyuu yidhi oo dariiqa raaca oo waxa weeye wanaaggaa la imaada oo wixiina kaydsada oo aad iyo aad waxa weeye ha u faakahaysanina toddobada sanoo barwaaqada halkaa marka ayuu markaa u fasiray oo u caddeeyey wiilkiina soo noqday oo u u yimid markaa boqorkii iyo nimankii meesha fadhiyey oo lahaa maaragtay waa adqaasu axlaamin ayuu yidhi war waxaani maaya waa ruyo saxe saasaa lagu fasiray oo saasay noqonaysaa arrintii o dhan buu u caddeeyey marka boqorkii baa hadlay marka boqorkii oo marka hadlaya oo waxa weye oranaya marka ninkaan anaga ii keena ayaynu usoo gudbaynaa qodobka shan iyo tobnaad wey laba qodob keliya ka haray oo waxa weye qisadu aad bay u dheertaa qeybtaani wa soo gebagabaynaynaa insha allah waxa uu yidhi duhuuru bara'ati yuusuf calayhi salaam inuu yuusuf beri ahaa oo dulmi lagu xiray arrintii oo caddaanaysa oo shaaca ka qaadantay oo waxa weeye suuqa usoo baxaysa oo waxa weeye yuusuf markaa ay caddaanayso inuu beri iyo eh, ka ahaa xumaantii lagu xiray oo laga gardarraa qaal allahu tacala ilahi wuxuu yidhi wa qaala almalaku i'tuunii bih falama jaahu qaala falama jaahu arasuulu qaala irjic ilaa rabbik wuxuu yidhi ilaahay wuxuuna leeyahay aayaddan boqorkii baa hadlay mar alla markii ru'yadii loo sheegay oo la yidhi saasay noqonaysaa war ii keena buu yidhi ninka oo waxa weye ninkaan aad halkaa ku xidheen saasna cilmigaale iyo wanaaga war ii keena ninka xabsiga ka soo saara ciddii loo soo diray alrasuul waxa la yahay qofka laguu soo diro qofkii loo soo diray marka markuu u yimid ayuu yidhi irjic ilaa rabbik ay ilaa sayidik orob u noqo buu yidhi sayidkaagii iyo waxa weeye ninkii waxa weeye kusoo diray orob u noqo buu yihi marka halkaa waxay kutusaysaa maaragtay eh, yuusuf inuu doonayo inuu horta naftiisa beri yeelo leanna waa arrin khaatalo wey xadiid baa nebiga kaga sugnaaday uu leeyahay nebigu haddaan aniga ahaan lahaa horey baan uga soo bixi lahaa xabsiga fas'alhu buu yidhi marka maa baalu niswati allaati qadacna aydiyahun dumarkii gacmahooda isgoogooyey ha weydiiye buy arrintoodu maxay ahayd iyo xagee bay ku dambeysey in ina rabbii bikaydihinna cali ilaahay baa dhagartooda iyo xumaanta ay samaynayeen o dhan ilaahay baa og wey boqorkii waa hadlay marka dumarkiibuu soo kulmiye waa u yeeha qaala wuxuu yidhi maa khadbakun arrintiinu maxay ahayd idraawatunna waa jamac wey walu fiirso halkaa markaa dumarkii oo dhan markii hore yuusuf waa isugu tageen oo waxa weeye naagtii keliya maa roorsatay kuwii kalena waa ugu tageen inuu waxa weye dhibaatadan ku dhaco oo waxa weye naagtan uu qanciyo waxaan iimaan lahayn wey ilahay iimaan ka qaaday wey oon diin lahayn wuxuu yidhi ma khadbakuna arrintiinu maxaa idi raawatuna yuusufa can nafsi markaa yuusuf roorsateen oo naftiisa aad dalabteen maxay idi arrintiinu waa hadleenoo dumarkii waxay yidhahdeen qulna xaasha lilah annagu ninkaa wax xumaana kuma ogin maa calimnaa calayhi min suu wax xumaana iyo wax dhibaata oo aan ku ognaayey ninkaasi cidna ma roorsan dembina ma gelin xumaanna kumaan ogeyn annagu hadda dumarkii kale markay saa u hadleen gabadhii marka arrintoo dhan ka dambaysay oo imra'atu alcaziiz soo ina hadasho ma iyadaa hadashay marka qaalat imra'atu alcaziiz alana xasxas alxaq hadda ayaa xaqii caddaaday bay ay xasxasa tabayana wadahara xaqii waa caddaaday bay tabayana wa adhar ay asl waxa weye xasasa macnaha waxa weeye ay macnaha xaqii waadix buu noqday wey oo waxa weye hadda laga bilaabo wixii xaqa ahaa ayaan sheegayaa wey oo waxa weeye wax dambe oo qarsoonanaya ma jiraan sidaa daraaddeed ayay waxay tiri marka al'aana hadda ayaa xasxasa alxaqa xaqii waadix noqday anaa raawatuhu anaa anaa roorsaday ninkaan anaa ka gardarraa dulmigo dhan anaa sameeyey anaa dulmi ku xiray anaa roorsaday wy ana raawatuhu can nafsi wa inahu la min asaadiqiin run buu sheegayaa oo anaa gardaraa anaana roorsaday wey ibnu kasiir wuxuu leeyahy halkaa markii uu ogaaday boqorkii ninkaana cilmi inuu leeyahay wanaag inuu leeyahay ilaahay cilmi siiyey oo nimankan uu arkay agfar fadhiya iyo wasiiradan iyo madaxdaan inayna waxbaba kaa garanaynin ayuu yidhi war ninka ii keena caqliga leh oo waxa weeye m eh, aad iyo aad u caqliga badan oo cilmiga badan ii keena mar alla markii yuusuf loo yimid marka ayuu yuusuf wuxuu doonay horta naftiisa inuu beri yeelo marka waa janis wey haddii aniga maanta la ii baahday horta ninkii intuu soo celiyey buu wuxuu yidhi weydi aniga dulmi baa laygu soo xiray oo waxa weye anigoo dulmigii laygu soo xiray haddana maanta soo bax yeeli mayso ilay maxkamad lama soo taagin oo waxa weye meeshii maxkamay ma jirin ninkaan inta layska xiro oo xabsi layska geliyey ayuu xabsiga isaga jiri oo waxa weye ciduu u xiran yahay lama yaqaan waa dulmigii soomaaliya oo soomaalida in haystay oo kale qof baa la iska xirayaa nin madaxaa xiranaya dhowr sano iska xiraanaya war qofkaan muxuu u xiran yahay hebel baa soo xirtay hala weydiiyaan lii maxkamad la saari mayo cadaalad ma jirto waxba ma jirto markaasu waxa weeye boqorkii markuu usoo noqday ayuu weydiiyey marka arrintaa marka waxay kutusaysa sabarka iyo cajiibka uu yuusuf su u sabray ayay kutusaysa leanno xabsigii oo looga yeerayo ayuu diiday inuu ka baxo ilaa waxa weeye oo waxa weeye arrintiisa lakala caddeeyo wey markaasuu u yeeray ninkii boqorka ahaa ayaa u yeeray dumarkii oo dhan soo kulmiyey markaasay hadleen oo waxay yidhahdeen markuu weydiiyey annagu ninkaaba xumaana kuma ogin mar alla markay siay yidhaahdeen oo yidhahdeen annaga xumaan kuma ogin oo ninkaa wax dhibaataa uu sameeyey ma jirto ayay gabadhiina hadasha oo waxay tihi xaqiiqadu waxa weeye ninkaan anaa rorsaday dulmigoo dhanna anaa sameeyey naftiisana anaa ka dalbay anigaa gar gardaraa xumaantoo dhanna anaa sameeyey ee ninkaani beri buu ahaa oo waxa weye run buu sheegay oo waa run sheeg wey anigaa dulmigaanoo dhan waa aniga wey halkaasay marka arrinteedii ku caddaatay oo ay caddaysay inay khaladkoo dhan iyadu lahayd markaasuu ninkii marka boqorkaa ah wuxuu yidhi ii keena marka yuusuf halkaa ayaa marka yuusuf la keeni doonaa oo xabsigii uu ka soo baxayaa marka waxaynu marka u imaanaynaa qodobka ugu dambeeya oo lix iyo toban oo oranaya aqwaalu lculamaa fii qowlihi tacaala dalika liyaclama anii lam akunuu bilgeyb gabadhii markay tiri ana raawatu can nafsii wainowla min asaadiqiin run buu sheegayaa dalika liyaclama anii lam akunu bilgaybi baa ku xigtay haddaba marka ilaahay qowlkan uu ina yidhi dalika liyaclama anii lam akunu bilgayb wa ana allaha laa yahdi kayda alkhaa'iniin yaa loo jeeda qowlkaan ma gabadhaa tiri sulaykha miyaa tiri oo tiri dalika liyaclama anii lam akunu bilgayb mise yuusuf baa yidhi ibn kaiir wuxuu leeyahy raximahullah inahu min kalaami yuusuf yuusuf baa yidhi ay macnaha waxa weeye macnuhu inamaa dalabtu taxqiiqa haada liyaclama alcaziizu annii lam akunhu bidahri lgeyb waxaan u dalbay arrintaa oon xabsiga u diiday inaan ka baxo waxaad moodaa yidhi in la yidhi yuusuf maxaad xabsiga uga soo bixi weyde markaa uu yidhi waxaan xabsiga uga soo bixi waayey oon u soo celiyey ninkii la ii soo diray inuu ogaado ninkii madaxda ahaa oo wasiirka ahaa oo gabadhaan qaday inay aniga iga gardarayd oo aanan roorsan oo aanan xaaskiisi u dabamarin inuu ogaado leanna waxaa dhici karta inay naagtaani tiraahdo war ninkaani isagaa roorsaday oo waxa weeye ay maaragtay ka dhaadhiciso sidaa daraaddeed marka inuu ogaado ayaan ugu talagalay wey oo ay afkeeda ka qirato oo dadkoo dhan oo maqlaya ay caddayso inay gardaray culammada qaarna waxay yidhaahdeen maya e waxa weeye waa min kalaami zulaykha oo gabadhaa tiri oo waxay tiri markay tiri ana raawatuhu can nafsi wa inaw la min alsaadiqiin ayay waxay tiri daalika liyaclama anii lam akunhu bilgayb ay macnaha waxaan saa u sameeyey oo u qirtay liyaclama zawjii ninkayga inuu ogaado inaanan anigu khaa'inin oo zina ku dhicin laakiin waan doonay keliya arrintiina weli zina kuma dhicin ee aniga waxa weeye nin iima tegin nin un baan roorsaday arrintiina ma xaqiiqoobin marka sidaa daraaddeed ninkaygu yuuna shaki ka qabin aniga nin iima tegin oo waxa weye nin ii tegay ma jiro waxa weye bannaan baan joogaa arrintan waan ku dhici gaaray hadda ficilka waan ku hamiyey weli ma samaynin taasi marka waa ta'wiil dheer wey ibnu jariir dabri wuxuu leeyahay raximahullah horta ibnu kasiir wuxuu rajaxayaa qowlkaas inuu yahay qowl yuusuf calayhi salaam ibnu jariir dabrina wuxuu leeyahay raximahullah waxa weeye macnuhu dalika liyaclama annii lam akunhu fii zawjatihi ay macnaha waxa uu leeyahay qowlkaani waa qowlu yuusuf inaanan anigu xaaskiisii u tegin oona khayaamin oo zina ku dhicin ee iyadu ay iroorsatay inuu ogaado ayaan saa u sameeyey oon xabsiga uga soo bixi waayo sidoo kale abubakr aljazaari wuxuu leeyahy raximahullah qowlkaani waxaa saxiixa buu yidhi inuu yahay qowlu yuusuf leannahu sababtu waxa weeye laba arrimood buy horta ibnu jariir waa wa wa wa waa rajaxay buy annagu saasaan rajaxay buy oo waxa weye ibnu jariir ayaa doortay imaam almufasiriin waxaa kaloo eh, ku jirta buu yidhi meesha seebay u dhici kartaa buu yidhi gabadhaan mushrikada ah oo gaalada ah oo wax ilaahay rumaysnay oo shalay ku dhaaranaysay dadka hortiisa wallaahi hadduuna arrinta aan rabo samaynin waa xiraya maanta inay tiraahdo dalika liyaclama annii lam akunhu bilgayb wa ana allaha laa yahdi kayda alkhaa'iniin ilaahayba ma rumaysnin seebay u oranaysaa ilaahay ma hanuuniyo qofkii khaa'ina ilaahay baa ma rumaysnin sidaa daraaddeed ayuu isaguna wuxuu rajaxay inay tahay qowlkaani qowlu yuusuf calayhi salaam ibna katiirna saas oo kale uu rajaxay laakiin ibna katiir raximahullah tafsiirkiisa waxa uu ku leeyahay waa qowlu sulaykha marka qowlu qowlkaani sida saxiixa oo culimmadu u badan yihiin dalika liyaclama anii lam akunhu bilgayb wa ana allaha laa yahdi kayd alkhaa'iniin waa qowlu yuusuf calayhi salaam wey laakiin axaadiis daciifa iyobaa ku sugnaatay oo odhanaysa yuusuf ayaa maaragtay malaku jibriil iyaa u yimido arrinta waa la weydiy markaasuu wuxuu yidhi haddana wamaa ubari'u nafsi ina nafsa laamaaratun bisu marka qowlkaasina ma sugna oo waxa weye axaadiistaasi waa daciif wey marka macnaheedu waxa weeye amaa qowluhu tacaala wamaa ubari'u nafsii ina nafsa la amaaratun bisu ayuu kusii dabadaray oo waxa uu yihi markaa markuu yihi dalika liyaclama anii lam akunu bilgeyb wa ana allaha laa yahdii kayda alkhaa'iniin horta markuu caddeeyey inay iyadu gardarayd oo ilaahayna uuna hanuunin qofka khaa'inkaa oo naftiisiina markaasuu naftiisiina usoo noqdo wuxuu yidhi wamaa ubari'u nafsii ana nafteyda ma beriyeelayo hamigii iyo wixii lasoo sheegay wamaa ubari'u nafsii nafteyda ma beriyeelayo lianna nafsa la amaaratun bisu macnuu naftu xumaan bay dadka amraa amartaa ilaa maa raxima rabbi macnaha ilaahay qof u naxariistay mooye oo uu dhowray mooye naftu xumaan bay dadka amartaa qowlkaa marka waxa uu leeyahay sida asharka oo waadixa oo macquulka waxa weeye inuu qowlkaana yahay qowlu yuusuf calayhi salaam laakiin culummada qaar baa waxay yidhahdeen ma ahe waa qowlu sulaykha oo waxa weye arrintaas xataa wamaa ubari'u nafsii qaar baa culummadu waxay yihahdeen waa qowlu sulaykha laakiin wuxuu yidhi ibnu kahiir raximahullah inahu min kalaami yuusuf wa qiila inahu min kalaami sulaykha qowlkan marka wamaa ubari'u nafsii sidii kii hore laisugu khilaafay ayaa kana laisugu khilaafay marka sida saxiixa waxa weeye laga soo bilaabo dalika liyaclama anii lam akunhu bilgayb wa ana allaha laa yahdi kayda alkhaa'iniin wama ubari'u nafsii ina nafsa laamaaratun bisu ila ma raxima rabbi qowlka waa qowlu yuusuf calayhi salaam ee ma aha qowlkii gabadha ibnu jariir wuxuu yihi raximahullah qowlkaasi waa qowlu yuusuf oo waxa weeye qowlu yuusuf weeye calayhi salaam oo wuxuu leeyahy aniga nafteeda kama beryeelayo khada iyo zelal iyo inaa waxa weeye hami iyo waxyaalahaasoo dhan nafteeda waa ku dhici karaa leanna waatu ilaahay yidhi maaragtay eh, ina nafta la amaaratu bisu naftu xumaan bay dadka amartaa marka sidaa daraaddeed waxa weeye qowlkaani waa qowlu yuusuf ayuu leeyahy oo waxa weeye arrintaas ayuu maaragtay ku caddaynaya ku rajaxaya ibna kasiir iyo waxa weye culamo badanna waa rajaxeen calaa kulli xaal waxa weeye khulaasadu waxa weeye sida saxiixa wuxuu leeyahy ibna kasiir qowlka adharkaa oo waxa weeye siyaaqa waafaqsan waxaad moodaa inuu yahay qowlkaani qowlu sulaykha laakiin ibnu jariir iyo culamo badan oo kale waxay rajaxayaan inuu yahay qowlu yuusuf calayhi salaam oo waxa weeye uu naftiisa ka beri yeelayo inay waxa weeye ay ku dhacdo istustus iyo waxa weeye maaragtay waxaan loo baanay haddaba halkaa ayay marxaladii labaad oo qisatu yuusuf calayhi salaam ay ku eg tahay oo waxa weeye aan kusoo gebagabeynaynaa fawaa'iddii un inoo dhiman oo aynu qeyb ka sheegaynaa insha allahu tabaaraka wa tacaala faa'idada ugu horreyso aan kasoo qaadanayna waxa weeye qeybtan inuu horta qofku naftiisa difaaco oo wixii xumaana oo lagu sheego iska difaaco walow hadday rabto qofka kalaba ha ka xum ha xumaysee waa bannaanta leanna yuusuf markay gabadhii tiri waa iroorsaday wuxuu yidhi hiya raawadatni iyadaa i roorsatay bi anugu ma roorsa iyadaa khaldan buu yidhi oo waa caddeeyey walow ninkeediiba ay hortaagan tahay naftiisiiba isna beriya waxaa halkaa marka laga gartay inuu qofku naftiisa difaaca inay banaan tahay waxaanu ka garanaynaa oo kale ilaahay dadkiisa awliyadiisa iyo rusushiisa suu bal u badbaadinayo ilaahay waxa uu ka hadal siiyey hadalkiisa lama yeeleen haddaan ilaahay uga hadal siin ilmaha yarka yarkaa oo guriga jiifay ayaa ilaahay uga hadal siiyey oo markhaanti uga dhigay oo markaa waxa weeye arrintii o ay saa ku caddaatay oo badbaadiyey arrintii kala saaray wey waxaynu kaloo ka soo qaadanaynaa oo waxa weye ay kutusaysaa maaragtay eh, dumarka khiyaanadooda iyo makarkooda iyo dhibaatadooda inuu aada u daran yahay iyadii baa inta roorsatay oo dhibaato dhan samaysay ayay haddana doonaysaa inay isagii dembiilo ka dhigto waxaanu kaloo ka garanaynaa faa'idada afraad inuu qofka la asturo hadduu xumaan galo in la asturo waan banaanka loo soo saarin inay wanaagsan tahay waxaanu kaloo ka qaadanaynaa faa'idada shanaad sabirka iyo wanaagga uu leeyahay oo waxa weye ilaahay in la adeeco daacada ilaahay lagu taagnaado waxa weeye sabirku aad buu u fadli badan yahay waa in aad iyo aad mar walba loogu digtoonaado wey dabiicatu midda lixaad waxa weeye dabiicada insaanku waxay jeceshahay waxyaalaha akhbaarta inay raacraacaan oo warka la sheeg sheego isla markiiba warkii suuqu ku yaacay oo dumarkii o dhan baa ku sheekaysanaya gabadha warkeedii wiilkiibay roorsatay suuqii oo dhan bay gashay oo waxa weye dadkuna aad bay u jecel yihiin waxyaalahaas inay maqmaqlaan oo waxa weye ay faafiyaan in lask laga digtoonaado weye marka oo qofku inuu waxaa raac raaca ma haboona qofka muslimkaa waa inuu ka digtoonaado waxaanu kaloo ka garanaynaa faa'ida toddobaad qofka qof walba wuxuu jecel yahay naftiisa inuu cirdigeeda difaaco oo maalkiisa iyo cirdigiisa iyo sharaftiisa inuu difaaco leannao gabadhaan intay khalad gashay dee haddana waxay ku dadaalaysaa inay sharafteedii difaacdo oo iyadu waxa weye mar walba iska dhigto inay waxa weeye laga gardaran yahay marka dulmiba qofku ha sameeye naftiisa inuu difaaco aad bu ugu dadaalay qof walbana waa nooca waxaanu kaloo ka qaadanaynaa faa'idada sideedaad qofka dumarka ahi macnaha daciif inay tahay mar alla markay ninkii ay o cayrsanaysay markay ninkeedii aragtay ayay isku dhex yaacday oo waxa weeye ay bad kala gashay oo waxa weeye ay gashay inay maaragtay cududaarato oo w arrin aad iyo aad u khatara wey waxaanu kaloo ka garanaynaa isaaru yuusuf calayhi salaam asijni calaa macsiyati illah yuusuf nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam waxa uu doortay xabsi inuu galo inuu macaasi ku dhaco xabsigiibuu ka doortay qof walba muslimana saasaa la gudboon oo loo baahan yaha wey midda tobnaad aljahlu billahi fii diinihi wa asmaa'ihi wa sifaatihi iyo waciidkiisa iyo ilaahay diintiisa in jaahil laga noqdo waxay qofka ku keenaysaa inuu xumaan walba ku dhaco hadduu diintii yaqaana wax walba inuu ka joogsado ayay ku bixinaysaa wey faa'idada kaloo aanu ka qaadanayna waxa weeye dukhuulu yuusuf assijna yuusuf xabsigii uu galay bilowgiisii waxa uu ahaa waxyaalo mashaakila oo dhib baa loo arkayey laakiin aakhirkiisii sabab wuxuu u noqday inuu boqortooyadii oo dhan uu gacanta ku dhigay oo xabsigii laga soo saaray oo waxa weye markaa waxa weye madax noqday ayaa waxa weye sabab u noqday leanno hadduu gurigaan iska joogi lahaa haddi waa waxaa laga yaabaaba inaynan asbaabtaani heerkaa gaareen waxaynu kaloo ka qaadanaynaa faaidada saddex iyo to iyo toban dukulu sijni laysa daa'ima daliila cala annahu maaragtay bayt lmujrimiin inuu yahay xabsigu mar walba inuu yahay meel lagu xiro un dadka dulmiga sameeye keliya inayna ahayn baad ka garanaysa qofku isagoo mu'mina oo wanaagsan ayaa dulmi lagu xidhi karaa oo laga gerdaran yahay oo waxa weeye gardarro lagu xidhi karaa taasaa marka kutusaysa nabiyullaahi yuusuf gardaraa lagu xidhay ee waxa weeye xabsiga ma aha mar walba in dadka ku jira ay yihiin dad xun ma aha macnaheedu oo marka qof walba oo la xidhi hamoodin akhilmuslima waqtilmuslima inuu yahay qof xun qofka isagoo fiican baa la xiri karaa oo dulmi lagu xidhi karaa meeqaa dad wadaadaah oo wanaagsanaa oo sharaf leh gardarro lagu xidhi jiray oo waxa weye xabsi la sii riday oo xabsi ka buuxa midda saddex-iyo tobnaad waxaynu ka qaadanaynaa tacbiiru ru'ya inay tahay maaragtay eh, inuu maaragtay ay tahay wax ilaahay uu qofka baro oo waxa weeye gaar ah oo cilmi ilaahay uu dadka baro inay tahay waxaynu kaloo ka qaadanaynaa faa'idada afar iyo toban qofku meelaha munaasabaadka dacwada inuu kaga faa'idaysto haddaad aragtid qof markaa dacwadii u baahan inaad kaga faa'idaysatid oo waxa weye isla markaba u bandhigtid inay fiican tahay ayaynu ka qaadanayna leannu yuusuf labadii wiil markuu arkay isla markiiba dacwadiiba u bandhigay intuuna dantoodii u sheegin ayuu ku dadaalay inuu horta dacwadii u bandhigo oo waxa weeye tawxiidkooda uu saxo waxaynu kaloo ka qaadanaynaa wujuubu albaraa'ati min ashirki wa ahli waa faa'idada shan iyo toban inay laga beri laga noqdo shirkiga iyo waxa weeye ahalkiisa iyo gaalnimada in laga dheeraado oo qofku ka beri noqdo leanna nabiyullaahi yuusuf wuxuu leeyahay inii maaragtay watabactu milata aabaa'i ibrahim aabayaashay iyo waxa weye waxaan raacay awowayaashay isxaaq iyo ibraahim iyo ayaan raacay ma kaana lanaa an nushrika billahi min shay inaan shirki samayno nooma haboona buy waa ka beri noqday marka inii taraktu milata qowmi laa yu'minuuna billah waan ka tegay buy qoom gaalo ah waxa weeye diintooda iyo gaalnimadoodii banaankaan ka maray buy faa'idada lix iyo toban waxa weeye waxaynu ka qaadanaynaa awoowayaasha in la oran karo magaca aabbaha lagu magacaabi karo awoowa leanno awoowa waa aabba wey marka awowgaa iyo adeerkaa iyo inaad aabbe odhan kartid ayaynu ka qaadanayna leanno yuusuf calayhi salaam awowgii isxaaq eh, isxaaq iyo ibraahim iyo awowayaashiis ayuu leeyahay aabaa'i aabbayaashay ayuu leeyahay iyo in kaloo ay haddana bannaan tahay inaad tawxiidka qofka u tuftid biariiqatin macnaha dadkii hore wanaaggoodii oo kale inaad tiraahid dadkii wanaagsanaa hebel iyo hebel iyo hebel caqiidadaasay qaateen caqiidadaasay ku tageen aniguna iyagaan raacaya si uu qofku ugu daydo dadkii wanaagsanaa in saa loo tuso inay aad iyo aad u fiican tahay ayaanu ka qaadanayna faa'idada siddeed iyo toban waxa weeye laa xukma fi shayin ila bixukmi illah ilaahay wuxuu xukmiye maahee wax kale oo la xukmin karo ma jiraan in ilxukmu ila lilah ilaahay baa xukunka iskale oo diintiisa iyo kitaabkiisa iyo sunnaha nebiga in lagu xukuntamo lagu socdo weeye wax kaloo xukuma waa baabil weyn waxaynu kaloo ka qaadanaynaa faa'idada sagaal iyo toban mashruuciyat alistiftaac fi kulli mushkil min alumuur wax walba oo qofka mashaakil ku noqda oo dhib ku noqda inuu waxa weeye weydiin karo wixii cilmi u leh ayaynu ka qaadanayna laanno nabiyullaahi yuusuf wiilashii waxay leeyihin loo fatwood oo waxa weye arrintaa noo caddee bay leeyihin waa fatwo wey waxaynu ka qaadanaynaa faa'idada labaatanaad jawaazu ru'ya asaalixa yaraaha alkaafiru alfaasiq inuu qofka gaalka ah ama faasiqa ah muslimba ha aadee inuu arki karo ru'yo wanaagsan leannahu ninkii gaalka ahaa oo waxa weeye boqorkii gaalka ahaa wuxuu ku riyooday ru'yo ru'yadii uu ku riyooday ayaa la fasiray marka oo waxa weye ru'yo caadiino haddaba marka waxa weye ru'yo wanaagsan oo saxa ah, oo waxa weye ru'yatu min allah ah waa ku riyoon karaa qofka gaalkaa ama qofka ciyaal suuqa waa inaad ogaatid wey akhi lmuslim waqti lmuslima waxaynu kaloo ka qaadanaynaa ru'yadu waa laba nooc ama waa qarow iyo xulum iyo shaydaan wax ka yimid ama waxa weye waa ru'ya min allah sidaynu awal axaadiisa usoo caddaynay qeybtii hore markaan ka hadlaynay waxaanu ka qaadanaynaa faa'idada labiyo labaatan annisyaanu min sifaati albashar qofku inuu wax ilaawo waa wax caadiya oo bilow aadmiga oo dhan ku abuuran oo qofku wax waa ilaawi kara leanno wiilkii waa ilaawey nabiyullahi yuusufna waa ilaawey inuu ilaahay xuso markaasuu meel kale oo waxa weeye cid kale wax ka doonay marka inuu qofku wax ilaawo insaan oo dhan ba waxaa loo yidhi waa annisyaan wey waa ilaawayaa qofku wixii jawaas eh, midda saddex iyo labaatanaad waxaynu ka qaadanaynaa in ay bannaan tahay sifo wanaagsan hadduu qofku leeyahay in lagu tilmaami karo run sheegow la odhan karo wanaagsanow la odhan karo kii qofku hadduu wanaagsan yahay leanna wuxuu yidhi ayuha sidiiqu yuusufu ayuha sidiiqu buu yidhi ee run sheegow marka qofka wanaagsan sifo wanaagsan waa lagu tilmaami karaa haddayna riyaa ahayn iyo markaa waxa weeye wax kale loola jeedi fadlu yuusuf calayhi salaam baynu ka qaadanaynaa calaa ahli masr nimankaa reer masr wanaagga uu yuusuf u galay ayaanu ka qaadanaynaa leannahu intuu u fasiray ru'yadii ayuu haddana markaa wuxuu u sheegay wixii ay kaga badbaadi lahaayeen abaarta iyo dhibaatada iyo dariiqii ay mari lahaayeen iyo habkay samayn lahaayeen ayuu u sheegay oo caddeeyey wey oo u naseexeeyey marka fadlulcilmi baynu ka qaadanaynaa cilmiga sharafta uu leeyahay leannahu yuusuf waxa heerkaa gaarsiiyey oo waxa weeye oo saa heerkaa gaarsiiyey waa cilmigiisii iyo sharaftiisi wey cilmigii baa marka kor u qaaday rafiicu darajaat waatu ilahi lah maarata ilaahay waxa weeye qofka ahlu cilmiga ilahay kor buu u qaadaa kalaamkiisa iyo waxa weye cilmigiisa ayaa heerkaa gaarsiiyey marka yuusuf cilmigii ilaahay baray ayaa halkaa gaarsiiyey faa'iidada sideed iyo labaatan waxaynu ka qaadanaynaa fadliga ay leedahay fadiilatu maaragtay fadliga ay leedahay iyo wanaagga ay leedahay inuu qofku noqdo qof degan oo uuna degdegin oo wax markii laguu sheego aadan ku degdegin ee wixii aad hubsatid fadiilatu sidqi baynu ka qaadanaynaa wa qowlu alxaq walow kaana cala nafsi qofku inuu runta sheego oo wanaagga uu sheego liannahu gabadhii waxay tidhi ana raawatu al'aana xasxas alxaq ana raawatu xaqiiqadii bay sheegtay nafteedii bay ku markhaanti kacday oo waxay tidhi ninkan waa laga gerderan yahay anaa roorsaday dhibaatado dhanna anaa sameeyey anaa khalad sameey way qaratay marka waxaynu kaloo ka qaadanaynaa faa'idada ugu dambaysa oo soddonaad sharafu sulaykha biiqraariha bidembiha dembigeedii inay qaratay marka markay dembigeedii qaratay bay culimmadu leeyihiin ilaahay derajadeediibu kor u qaaday markii dambe way muslimtay baa la yidhi oo nebiyullaahi yuusuf gacantiisay ku islaamtay kabacdina ninkeedii markuu dhintay nebiyullaahi yuusuf baa guursaday baa la yidhi oo ay carruur u dhashay oo ay xaaskiisii tahay adduun iyo aakhiraba oo waxa weye waxay noqotay waxa weeye gabar eh, nebi uu qabo ayay noqotay marka intaa marka ayaynu kusoo gebagabeynaynaa marxaladii labaad oo qisatu yuusuf calayhi salaam waxaan leeyahay marka wax alla wixii khalada oo iga dhacayna ilahay baan uga toobad keenaya wax alla wixii saxana ilaahay baan ku maadinaya qof walba oo ka faa'idaysana waxaan leeyahay ilahay ka mid dhigo aladiina yastamicuuna alqawla fayatabicuuna axsana wa subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha ila anta astakfiruka wa ilayk marxalada saddexaad baynu u gudbi doonaa haddii rabidmo oo waxa weye markaa odhanaysaa marxalatu yuusuf maaragtay marxalatu alcizi watamkiin yuusuf oo boqor noqday oo madax noqday oo masar oo dhan maamulaya oo walaalihi u imaan doonaan in sha allahu tabaaraka wa walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin